الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد waxaa inoo soo socotay kelimadii ku saabsanayd ka jawaabiddii arrimo muxaadaradii sheekha ku yimid oo noogu magac daray alqowl amiin fii saddi alcudwaan almubiin fadhiganna waa kii labaad waxaan ka cudur daaranayaa dibdhaca aan soo dibdhacay masjidulamiin waxoogow masjidkan ka dambeeya ayaan ku soo tukaday marka waan soo yardahay cafwan marka xuduurku taasi aa ka raalli noqdeen waxaan u gudbayaa kadib masaladii labayo tobnaad koo iyo toban mas'alo ama mulaaxado ayaynu soo marray shalay oon u arkaynay inay mudanta in la baraarujiyo oo iska ahayd masaa'il jaanibiya ama uun mudan in la tilmaamo masalada labyo tobnaad sheekhu waxaa muuqanaysa in si aan quruxsanayn uu isticmaalaya qaacidadii ama hadalkii ibnu taymiya man habata iimaanuhu biyaqiin lam yazul dalika canhu bishaki bal laa yazuulu ila bacda iqaamati اlxujati wa isaalati اshubha hadalkaasuu ibnu taymiya laba meelood uu ku soo celiyo mujalladka labayo tobnaad majmuc اlfataawa afar boqol lixdan iyo lix cibaaradaasaa ku jirta ee cibaaradan baa ku jirta mujalladka isla laftirkiisa sabxada an boqol iyo kowna ee cibaarad haddaan sheega ku jirta waman habata iimaanuhu biyaqiin mar buu ka cabiraa marna man habata islaamuhu biyaqiin iimaan iyo islaam baa u dhexeeya labada eray waana isku mid marka majmuuc lfataawa mujaladka labiyo tobnaad shan boqol iyo kow ama afar boqol lixdan iyo lix bay labada eray ku kala jiraan ee isku midka ah qaacidadaasi culummadu qaab bay u isticmaalaan sheekhuna waxaad moodaa ninka hadalkiisa dhegaysta ama dhuuxa ama qaabku u siyaaqaynaya u dhigaya meeluhu gelinhaya eega inuu ilaaq iyo cumuum qaacida uu ka dhigahaya saxna ma aha cinda ahlilcilmi midda koobaad yaqiinta ku timid lafdiga shaekhulislaam ibnu taymiya waxaa looga jeedaa waa adan yaqiintii caadiga ahayd ee asalka ahayd iyo dannigiiba inay soo wada gudagalahayaan bay culammadu marahayaan waa qaybta hore man habata iimaanu biyaqiinin maxaa yidha dadka muslimiinta badankoodba iimaankoodi iyo islaamnimadoodu danni buu ku sugan yahay ee yaqiin kuma sugno dad yaroo ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaan oga maqhraati kacay unbaa iimaankoodi islaamkoodu qadci yahay daahirahu wa baatina laakiin muslimiinta badankood iimaankaanu u sugayno iyo u sugayno waa iimaan iyo islaam daahira oo ku dhisan cala aladilla waalbayinaati daahira yaqiin qaci ana ma aha marka loo laabta yaqiinta iyo qaciga waxa looga jeedo cinda ahli istilaax haddii yaqiinta looga jeedo daliil walboo lagu dhaqmahayo ama in la cuskado ay banaan tahayna waa bannaan tahay culumada dhankaa maraya marka qadiyadda biyaqiin yaqiintaas soo aroortay culummadu qaabkaasay u jeedaan lam yazul daalika canhu bishakina sax wey shakigu waa taqaanaa waxa lagu dhisa ma aha in lagu dhaqmana ma banaano waxa lagu dhaqma waa shay yaqiina ama danni ah shay sariixa ama daahira marka akhbaarulaxaadka iyo aqyisada iyo ijmaacaadka badankoodba iyo muxuu ahaaye adilada qur-aanka ee daahirada waxay faa'iideeyaan adilatulcumuum siday jumhuurtu badan yihiin waa daliil danni ah dalaaladiisu marka daliil kastoo lagu dhaqmahayo sharciyana lagu dhaqma ay bannaan ama ay waajib tahay baa yaqiinta looga jeedaa mararka qaarkood waana sidaa hadda meesha ku timid sheekhu wuxuu muqaabaleeyey alyaqiinu washak wuxuu yidhi man habata islaamuhu biyaqiini lam yazul daalika canhu bishaki buu idhi bidanni ma dhihin leanno taasi waxaa weeyaan waa shay muran aan qabin aan laga qabin shay danni ahaod ku dhaqmaysana shaki looga tegi maayo shay yaqiin ahaana shaki looga tegi maayo laakiin shayga danniga danni baa looga tegi ka yaqiintana yaqiin baa looga guuri haddii shay danni aanu haysannay oo malo ah yaqiinna yaqiin baa rafcisa ayaduna sidaas weeye qaybta dambe ee jumlada ah bal laa yazuulu ilaa biiqaamati اlxujati wa isaalati اshubhati cinda ahli اlcilmi waxay gelinhayaanoy qabaan hadalkaa inuu khuseeyo masaa'ilka daahir ee khafiga ah masaa'ilka khafiga ee daqiiqa ah weeyaan ninkaasaa u baahan in lala niqaasho oo hawshii ay waajib tahay shardina tahay in lala niqaasho xujada lagu qumo wuxuu sheegama bannaanka laga dhigo maa kaana min almasaa'il alkhafiya aw min alcilmi addaqiiq ama caqaa'idka ha ku saabsanaado ama camaliyaadka ha ku saabsanaadee taasay taasi khusaysaa oo qaybtan dambe khusaysaa haddii kale hadalka sheekhu oo ibnu taymiye ah wuxuu noqon mutarib isburinaya awalkiisa iyo aakhirkiisu sidaa darteed baa ninka iskaal alinsaaf fii caqiidati ahli sunna waljamaaca iyuu sidaa ku fasira aimo badan rag badan oo mucaasirina saasay ku fasireen qadiyadu waa sidaa masaa'ilka daqiiqa ee fuqahadu isku hayaan ama kufriga khafiga ee qarsoon baa u baahan ninkii la tagfiirinaya ama wax loo sheegahayay in laga dhammeeyo shubahaadka inta tabartaada xujadan lagu qumo laakiin wixii macluum min addiini bidaruura ah marka makaanka iyo muxuu ahaayey xaalat uljaahil la fiiriyo cinda ahli اlcilmi bimujaradi wuquucika fi lkufri bay kugu tagfiirinhayaan labadaa baab waa in la kala fahmo meesha isaalatu shubha ay waajib tahay iqaamat اlxujana ay waajib tahay horteedna aan waxba la tagfiirin karin waxaa weeye masaa'ilka khafigee daqiiqa ah noocay dooniba ha noqdeene ama maa kaana macluum min addiini bidaruura culimmadu waxay kaga kaaftoomeen atamakun daabitu tamakun bay kaga kaaftoomahayaan tamakunkana doobaad u samay waan soo maray qaacidadan waxaa looga jeeda marka sidaas weeye dad badan baa marka xumeeyey fahamkeedii iyo ku dhaqankeedii meelayn lahayn aysan yay dhigeen sida masaa'il badanba ku dhacday gabagabaduna wuxuu oga jeedaa sheekhu arrinka sugnaaday ee sharciyan ku sugnaaday ama daliil ku sugnaaday laga zuuli maayo booska laga dhaqaaqi maayo hadduu shaki yimaado fii dawaamihi islaam baad qabtoo kugu mehersanayd inaadan furin baad hubtaa maalin dumbaad shikado waxaa tirni maalin lsho waxbaa kaa duulay ama dalqad kaa faniintay idan islaamtu inay cismadaada ku jirto xaaskaada tahay qad habata biyaqiin shaki qaari aa yimid oo inay dalqad kaa faniintay ah waxaan leenahay waxba kaama furmin lianna maa habata ibtidaa'an alaslu waa dawaamuhu wain xasala shakun fii dawaamihi qaacida waxay lama tahay culummadu alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan shaygii jiray waa in baaqi lagu ahaado hebel baan aan ogayn cabdulaahi ama geedi ama cali ama xasan baan ogayn inuu muslim yahay muwaxid oo ahlu khayr shiki baa waxaad ka qaadoo ninkii waagidhow si u tegayba dharkiibuu muxuu ah oo sibuu jagada u xirtay oo sibuu u qabdaran yahay amuu gaaloobay maxaan ku ogayn islaaniman ku ogaynoo la hubo shiki baa yimid fii islaamihi shikigaa ictibaar ma laha waa wahmi wuxuu ku dhisan yahay lama arko laakiin haddaad hubsato inuu shiki ku dha shirki ku dhacayo kufriga gaalnimo oo ilaahay khayrkii uu caabuday taasi shiki lama yidhaahda waa maxay yaqiin kale weeye waxaa laga hadlay waxyaabaha noocaasay culummadu ka hadlaayaan marka qaacidadu in meelaysan lala dhigo waa khata gabagabadu shaygii la hubay ama e, jiray haddii laga shakiyo shaki u yimaada raafica shakigaas dheg jalla loo siin maayo qadiyadaasay culummadu marka marhayaan yaqiinta laga hadlayana waa sida ayada alimaam abu muxamed alciz bin cabdisalaam ninkii loo yaqaana wuxuu leey fain qiila qad kaura fii kalaami اlculamaa'i an yaquuluu maa wajaba biyaqiinin falaa yabra minhu اlmukalafu ila biyaqiin faljawaabu min wajhayn buui haddii la waxaa ku badan hadalka fuqahada iyo culummada wixii yaqiin ku sugnaaday eedimadaada ku fuulay ama xil-aan kugu qabtay lagama dhaqaaqi kara ilaa yaqiin kale la helo wuxuu yidhi jawaab laba jawaab baan ka bixin midda koobaad ana alyaqiina mustacaarun lidanni اlmuctabari sharca yaqiinta laga hadlayo waa dannigii muctabarkaabaa laga hadlayaa sharcan jawaab kaloo haddana bixiyo wuxuu leeyahay aadamaha iyo bani aadamka ilah wuxuu ku mashaqeeyo uu saro uu waajib kaga dhigay inay cuskadaan ay ku dhaqmaan aqwaasha iyo afcaasha dannan aw yaqiinan oo dhaqmaan haddii dani raajixa meeshu u yimaado waa yaqiin fii xaqika wa fi lcamali bihi yaqiin weeye halkaasuu ku gebagabeeye alimaamu nawowi wuxuu leeyahay asaguna qaacida markuu tilmaamahayo muraaduhum fuqahadu waxay oga jeedaan yaqiin wixii ku sugnaaday lagama dhaqaaqi karo anna xukma alyaqiini laa yazuulu bishaki shay yaqiin ku sugnaaday shaki lagaga tegi maayo sharxulmuhadabku sidaa ku yidhaahdaa mujalladka koobaad ibnu subki asagu wuxuu leeyahay walaa yakfa annahu laa shaka maca alyaqiin man habata islaamuhu biyaqiinin lam yazul dalika canhu bishaki yaqiin iyo shaki maxaa ba isku keenay leannu yaqiinta asalki marba shaygu hadduu yaqiin yahay shakiba ma soo galaba hadduu shaki waarid yaho oo muxtamal yahay waxa yaqiinba lama yidhaahdo marka yaqiinta waxaa looga jeeda inay malo tahay malihii raajixa in lagu dhaqma ee waajib waajibku ahaa taasaad ku garanaysa wuxuu idhi walaakina almuraada istisxaabu اlasli اlmutayaqani laa yuziiluhu shakun طaari'un calayh saasaa looga jeedaa buuhi wixii aan ku soo dhaqmaynin hubnayn haynay oga dhaqaaqi mayna amaa laga yaabaa laga yaabaa rubamaa oga tegi mayna weeye wain shiئta qulta buu hi alaslu baqaءu ma kana calى ma kan aw alistisxaabu xuja ibn cabdilbar baa qadiyaddaa sharxi wuxuu leeyahay asal waxaa weye dadka muslimiinta ah inuu macsuum yahoon la ogolayn in la daadiyana ma bannaano ilaa biyaqiin wuxuu idhi walyaqiinu shahaadatu alqaaطica aw aliqraaru aladii yuqiimu calayhi saaxibuhu wuxuu ihi ruuxa muslimkaa ah dhiiggiisa lama daadin karo ilaa biyaqiin yaqiintu waxaa weeyaba in makhraati la helo oo ninkaasi ka marakacaya inuu ku dhacay wax dhiiggiisa lagu daadsho ama uu ictiraaf iyo iqraar yimaado culummaduna makhraatiga nisaabu shahaadoo laba ah asalkiisu iyo ictiraafku yaqiin ma faa'iideeye danni buu faa'iideeyaa leannao laba ninoo makhraati oo wada duub weynood ku kalsoontoo wadaadda aya waxay ku dhaheen wadaadkii hebel ahaa wuu rucleeyo wuu tilaabsaday hee gaalnimuu ku dhacay qaadigii hawshu buu ictimaaday waxbuu ku xukumay ninkii dil buu ku xukumay maxaa la bayinaa hawshii caddaysay labadan makhraati makhraatigoodu ma yaqiin qadcii faa'iideen mise dani bay faa'iideen cinda ahlilcilm dani buu faa'iideeyaa waa asalku sidaas weeye ruux baa ictiraafay inuu gaalnimo ku dhacay islaantiisa inuu furay inuu xaaraan cunay inuu diintii ka baxay asagaa ictiraaftoo qirtay ictiraafku muxuu faa'iideeyaa dani buu faa'iideeya yaqiin ma faa'iideeyo inku inuu xooguu soo ka badaa dhici karta in xalayba lagu bariyey oo la madax maraa dhici karta oda war hayn ku indhacad yahay waxaa dhici karta inuu adduunkuba intuu nac in la dilaba u doonhayo oo uu been sheegayo adduunku ciidhi ku noqday hadalkan aadamuhu ay sheegahayaan ee ruuxu uu qiranhayo waxaa weeyaan asalkiisu wuxuu faa'iidaynayaa daniga asaga ah akhbaaru alaaxaad oo axaadiidtii nabiga laga wariyey ah bay jumhuuru ulfuqahaa oo ragga dambe ah muxadiiin horoo badanba mooyeen waxay yidhaahdeen hee muxuu faa'iideeyaa yaa warinhayaa saxaabi iyo taabiciin baa warinhaya wadaaddaa kala qaado ee saxaabigu xadiidku wuxuu u faa'iideen yaqiin lianna nabigu ka maqlay nabiguna waa macsuum laakiin wixii bacda saxaabi ah muxuu u faa'iideeyaa xadiidku hadduu khabarulaaxaad yahay danni riwaayadii culummada danni faa'iidaynayse wadaad yidhahnaa waxaa sameeya ha laga shaqeeyo warkiisu muxuu faa'iidayn danni yaqiintu culamada taasay uga jeedaan walyaqiinu aliqraaru aw ishahaada buu ku leey ibn cabdilbar mar labaad wuxuu leeyahy daliilkii markuu ka hadlahayay واlأصل cindii في hada وma kana miثlahu anlaa yuraaqa damu الsاariqi الmuslimi ila byaqiini wاlyaqiinu أصl aw qiyaasu غayru madfuucin calى أصlin yaqiintu wuxuu i ruuxa marka daliilka ruuxa lagu dili ama dhigiisa lagu daadin ama xadka lagaga oofin waa in daliil yaqiina la helo yaqiintun waxaan oga jeedaa buro aslun waa kitaab iyo sunna ama aayad qadciyu dilaala ha noqoto qadciyatu dilaala ah ama xadii qadciyu hubuuti wa qadciyu dilaala ha noqdo ama xadii ha noqdo daniyu hubuuti wa daniyu dilaala ah. aslun kitaabun aw sunna aw ijmaac inkastoo la ogyahay ijmacu laftirkiisu inuusan asal ahayn laakiin uu yahay mustanbad min alkitaabi wasunna ama uu ku tiirsan yahay mararka qaarkoodna in uu mustanadkiisu qiyaas noqdo ale qiyaaskaasna uu qiyaasun calaa aslin yahay ama wuxuu yidhi aw qiyaasun hayru madfuucin calaa aslih ama qiyaas baa yaqiin ah sidii la og yahay ilaa fii xaalaati naadira ma noqdo hee qaci ma noqdo ee yaqiini danni buu wuxuu ka hadlay imaamku waa in daliil un la helo afaada dannan aw yaqiinan qadiyadda marka qaabkaas in loogu baraarugaa yaa muhiima jiddan ah gabagabadu waxaan leenahay axkaamta sharciga adila bay ku sugnaataa kitaab iyo sunna iyo ijmac iyo qiyaas ilaa adila labaatan iyo dhowrkeeda laisku haystay qaybo ka mid a ah. daliilkii xukumka lagu sugahaya mukhtalafna waa noqon karaa mujmacna waa noqon karaa waxaa soo raaca adilaya la yidhahda adilatu tasaruf alxukaam adilada nimanka xukaamta qudaada ay cuskadaan makhraatiga iyo dhaarta iyo qaraa'inta qawga iyo qasaamada aad garanaysaan iyo howlahaas weeye nukuulka iyo waxaa loo yaqaanaa adilatu tasaruf alxukaam aw ilaxkaam dadka wax cuskada ee wax xukuma adiladay wax ku xukuma maxaad cuskatay qaadigu wuxuu dhihi inay arintu sidaa tahay aayaddaasaan u haysta ninku inuu waxaa sameeye waxaana ku kacayna waxaa ka maqraatay kacay hebel iyo hebel ama asagaa qirtay idan qaybna waa adiladii masderka uu ka duulahayay midna waa asbaabtu wax ku sugahayey ee ruuxa xukumka uu ku saarahayay waxaa jirtaa ayadna adila liadilati wuquuci alaxkaam oo cilmiga iyo xisiga iyo howlo badanba ay ka mid yihiin qadaayaadka marka mid walba dani buu noqdaa qacina waa noqdaa mid walba wuxuu noqdaa mukhtalaf mutafaqna waa noqdaa qadiyadda gabagabada waxaa weeye masaa'il اlkufri wاliimaan adilada lagu sugo daniya wa qaciya waa noqota mukhtalaf iyo mujmacna waa noqotaa kufrigii ku sugnaashihii fi lmaxali ruuxii laisku hayeyna wuxuu noqon karaa mukhtalaf iyo mutafaq wuxuu noqon karaa kufrigii maxalka kusugnaanshihiisu yaqiin iyo qadaniba waa noqon karaa falka uu ruuxu sameeyey ama weedha ka soo baxday dalaalada ay tusayso macnaheeda danina waa noqon karaa yaqiinna waa noqon karaa hawshan marka in qaabkaa loo dhigo ayaa wanaagsan mooye in qaabka kale loo celceliya sax ma aha sheekhu gadaalbuba ka caddayn doona waan gaari doonnaa wuxuu qabaa in aan daliilka wax lagu takfiirinhayo ee sharciga ah shardi u yahay inuu qaci yahay hortiina waa la celceliyey niman badan baana celceliya laakiin ilaa amminkan qaalabnaahum bidaliilin waaxidi ilaa amminkan ma hayno mid wax xariiqay waa arkaayo nafta iskaga qaaday oo wadaada warkood soo guuriya hal daliilo waaxida looma keeni karo in loo shardiyo daliilu takfiir an yakuuna qaciyan hal daliilo waaxida asalkiisuna ra'yi ka soo jeeda weeye can ilmuctasilati walashaacira walmutakalimiin wadaaddo dambeo ahlu khayr oo sunniyiin ahaana ay ku khaldameen masail masalada asaaskeeda waxaa loogu laaban karaa istidkaarka ibn cabdilbar mujalladka labaatanaad laba boqol iyo lix waxaa kaloo loogu laaban karaa isla mujalladkaasi sabxada saddex boqol iyo soddon ilaa saddex boqol soddon iyo kow waxaa loogu laaban karaa ibnuqayim kitaabkiisa badaaci lfawaa'id mujalladka afraad kun saddex boqol labaatan iyo laba asalka masalada iyo usuusheeda wixii la halmaalay ku tacalluqa mujalladka afraad kun saddex boqol labaatan iyo laba majmuuc اlmudhab fii qawaacid اlmadhabki salaxudiin alcalaa'i mujalladka koobaad boqol iyo lixdan ashbaah wاnadaa'ir mxuu ahaayey suyuuطi mujalad koobaad toban iyo saddex التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه للإمام الأبياري مجلد كأفراد بقول سديتن يلح إلى بقول سقاشن يكو قواعد الأحكام في مصالح الأنام مجلد كاللبات بقول يطبن نهاية المطلب في دراية المذهب مجلد كأفر يطبنات لبا بقول أفرتن يلبا قضيض مركا انتاسا أوجد جيدة مسألة صدح يطبنات شيخ أتيريي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إنو يلي خوارج تمركي لو sidaasuu sheekhu mar hore soo yidhi kadibna wuxuu hadalkiibuu ballaadhiyeyoo marka hore cali keliya u tiiriyey kadibna haddana wuxuu u tiirshay saxaabadii oo dhan wuxuuna yidhi saxaabadu waxay ka dhaheen oy ka yidhaahdeen khawaarijta qaala asaxaabatu fi lkhawaarij hum ikhwaanuna baqow calayna hadalkaasi marna sheekhu khaas buu ka dhigoo saxaabi fardi u tiiriyey marna saxaabadoo dhan buu u tiiriyey calaa qaacidati sheekhu waa idiraab iyo tanaaqud haddii la toosiyo oo la hagaajiyo muxuu ahaayey wax loo toosiyo wadaadkan waxaa la odhan karaa maadaama cali uu u tiiriyey calina uu rag badan ugu jawaabay ayaguna aysan khilaafin muranna aysan ka keenin haddee way la qabaan way la qabaan taasi waa iska masalo laakiin waxaa iga khuseeya hadda hadalkaasi cali kama sugno min xayu taxqiiq hadalka cali kama sugno in alkhuwa aliimaaniya uu khawaarij ku dhawaaqay cali hum ikhwaanunaa baqow calaynaa kama sugne cali waxaan ka sugan hum ikhwaanunaa baqow calaynaa wuxuu cali ka yidhi fii asxaabi sifiin asxaabi aljamal saxaabadii caaisha iyo talxa iyo muxuu ahaaye zubayr iyo ree jamal ahaa iyo reer shaam labadaa kooxood buu hadalku ku saabsan yahay cali ku sagonee ah hum ikhwaanunaa baqow calaynaa amaa khawaarijtu hadallo kale oon walaalnimo wadanin macnahan aan ka fogayn baa cali ka sugan qadiyadda anugu aan ka warqabo waa intaas wadaadduhuna sidaasay u sharxeen laakiin wadaadku waxaa uun laga yaabaa waa shay ismashhuur iska noqday cinda talaba iyo weliba khaasatan soomaaliya wadaadaheedu in cali baa yidhi la yidhaahdo khawaarij ka yidhi hum muxuu ahaay ikhwaana baqow calayna aarka cali ka sugan ee ku saabsan fii asxaabi aljamal iyo ragga la halmaala waxaa lagu laaban karaa musanaf ibn abi shayba cafwan raqamka bayhaqi sidaas weeye sidaa darteed ba camaar ibnu yaas laftirkiisu odhan jiray laa taquuluu kafara ahlu shaam walaakin quuluu fasaquu aw dalamuu reeshaam way gaaloobeen ha way xadgudbeen ama fisqi bay ku dhaceen dhaha way ka sugan tahay qadiyadda ayadaa camaarna amaa cali waxa ka sugan fi lkhawaarij waxaa weeye hum qowmun asaabatum fitnatun facamuu fiiha wa asamuu wuxuuhi waa qolyo ay fitna ku dhacday kadibna ku indhabeelay kuna dhagabeelay mar labaad wuxuu leeyahay qowmun baqow calaynaa faqaatalnaahum fanusirnaa calayhim waa qolyo nagu xadgudbay oo nula dagaala ilaahay nooga gargaaray mar kale wuxuu leeyahay qowmun xaarabuuna faxaarabnaahum fanusirna alayhim iyo riwaayaad macnaha ku dhow qadiyadda ikhwaanunaa baqow calayna oo loogoga leeyahay in la khafiifiyo axkaamtaay saxaabadu ka qaateen khawaarij ariga cali kama sugno haytham ibni cadiin la yidhahdo matruuq ah bal ragga qaarkii ay tuhma gaadhsiiyeen ayaa risaale uu leey kitaab muxuu ahaaye alkhawaarij la yidhaahdo warkaa ku sheegay keligii baana la infirada waana shay munkar ah waa baatil laa asla lahu hadalka asaga ah ikhwaanunaa baqow calaynaa wuxuu khuseeyaa dadkii muslimiintaah ee saxaabadaha khayrka badnaa ee bacdu ahlilcilmi ay ku tahay inay buqaad yihiin barhkoodna ay hadalka ay ku dhici waayeen amaa khawaarij qawmun asaabathum fitna qawmun xaarabuuna faxaarabnaahum howlaha ku daaya intaasaa cali ka sugan wadaadu walaalnimada islaamkaad ka saarayso khawaarij ma takfirin layma odhan karo anugu waxaan ka hadlayaa riwaaya min xaysu hubuutiha intaasaan ka hadlaya sugnaanshaheedaan ka hadlaaya masalada afariyo tobnaadaan u gudbaya waxaa weeye sheekhu wuxuu khawaarij u tiiriyey inay qabaan altafriiq bayn almushrikiina waalkaafiriin oo wuxuu yidhi ninkii khawaarij taariikhdeedii iyo kutubta laga qoro iyo maqaalaadkooda dabagalo akhriya wuxuu ogaanayaa in khawaarijtu ay kala saaraan mushrikiin iyo kaafiriin oo waxay u yaqaanaan mushrikiinta nimanka gaaloobay diinta ka baxay kaafiriinna waxay u yaqaanaan weli qolyaha aan gaaloobin laakiin dunuub kaloo waaweyn ku dhacay wixii la halmana taqriiban qadiyadaasi waa waa khata' weeye sida la og yahay akaru اlkhawaarij sheekhu idlaaqa iyo tacmiimka waa tacmiim khata'a ah. akaru اlkhawaarij waxay qabaan kullu denbin muqalladin inuu yahay kufr kullu kufrina uu yahay mushri shirki kullu denbin muqalladin waa kufrun wa kullu kufrin shirkun kullu kaafirin waa mushrik kullu mushrikin cindahum waa kaafir waa akaru madhab اlkhawaarij sidaas way waxay qabaan niman ayagu kala saara waa jiraan oo qadiyaduu sheekhu sheegay qaba laakiin waxaan diidanahay khaطa'na ah in loo tiriyo khawaarij akaru اlkhawaarij waxay qabaan kullu dembin dembi kastaoo weyn waa kufri kufri kastana waa shirki kaafir kastana waa mushrik hada madhabu akar اlkhawaarij qadiyadaas waxaa laga muraajacayn karaa maqaalaat اlislaamiyiin waاkhtilaafu اlmusaliin safxada boqol sideetan iyo afar ama safxada boqol sagaashan cafwan iyo iyo safxada boqol sagaashan iyo toddoba wuxuu yidhi abulxasan alashcari wa aktaru اlkhawaariji ana kula denbin muqalladin kufrun wa kullu kufrin shirkun wa kullu shirkin cibaadatu lishayطaan kadibna mushrikiin iyo kaafiriin inay baabka marinhayaan ayuu sheekhu ka hadlay labada meelood int meele ku dhow saa kale waxaa u caddeeyey cabdulqaahir albaqdaadi kitaabkiisa alfarqu bayn alfiraq ra'yigan uu sheekhu sheegahayo markaa koox dambaa qabto oo koox la yidhaahdaa muxuu ahaayey nin la odhan jiray eh, asxaabu alxaari alxaari waa abaadiyada nimanka loo yaqaano ah iyo dawaa'if eh, rag dhowro khawaarijta ururada qaybo ka mida ku dhex jiray baa laga soo guurshaa in kufriga loo celiyo kufrunicma kufriga in loo celiyo kufrunicma dunuubta qaybo ka mida in layidhaha ruuxa ku takfiirin mayno lianna kufrigu waa kufrunicma ee kufriga akbarka ee kufru shirkin iyo diinka baxa ah ama shirkiguusan noqonin iskiiba kufriga u diinta laga baxay weyne akbarka baan wax ku takfiirinaynaa taana waxaa weeye hawlay goonin la yihiin ma ahee culummadu waa la qabaan kufrigu inuu midna noqdo kufr mukhrij midna midna uu noqdo kufri asqaro mararka qaarkood laga cabiro kufri nicma laga cabiro almuhim waxaan diidannahay in nisbadaasi loo tiiriya khawaarij oo dhan masalada shan tobnaad een baraarujinayna ee ku jira masaa'ilka uun hordhaca ah sheekhu wuxuu ka hadlay in tansiilu axkaam cala acyaan ay masalatu ijtihaad tahay waana masalo taasi aan muran lahaynoo yuwaafaqu calayhi kadib wuxuu ihi wa nasu takfiir laakiin daliilka wax lagu takfiirin falaa budda an yakuuna qaciya hubuuti qaطciya dilaalati sariixan laa daahira hadalka sheekhu sidaasuu ahaa wuxuu hi naska wax lagu tagfirin waxaa sharطi ah in uu qaطciya hubuud yahay wuxuu oga jeedaa de waa la garano xerta un xoogu laqbayso way fahmahayaani haddii aan dhegaystayaasha kale u yar faahfaahsho wuxuu u jeedaa waa in daliilka shaygan inuu kufri yahay tilmaamay ee sheegay aayad qur-aan ay tahay ayad quraan hadday noqoto waa laysku hubaa inay sugan tahay soo maaha ilan qur-aanku waad waa nuqila bitawaturin waxaa kaloo shardi ah in aayaddu ay tusiday tusayso xugumka uu yahay qadciyu dilaalah bimacnaa shay aan shiki aqbalon yaqiin ah daliil daahira lama rabo sariix waxaa la rabaa laa yaxtamilu shaka wala ta'wiila marnaba aan wax soo geli karin hadduu xadiid yahayna waxaa shardi ah inuu mutawaatir yahay oo sida qur-aanka kale loo wariyay ama si ku dhow xaggana uu yahay tusidiisana uu yahay xadiid aan daahir ahayn nas sariixa laa yaxtamilu ta'wiil idan waxaan rabaa waxaa weeyaan hawshaasi waa khata'un bilaa shak walaa daliila cala alxasri idan sheekha waxaan ka rabnaa wixii loo yaqaana fii cilmi اlusuul su'aalu muaalabati bidaliil su'aalu lmuطaalaba bidaliil daliil ma hayno ama waxaan ka rabnaa tasxiixu dacwa asalka su-aashaasna waxaa weeye qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin wa qaaluu lan yadkhula aljannata ila man kaana huudan aw nasaara ilaahay wuxuu hi tilka ammaaniyuhum qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin nasaara waxay tihi nimaan nasraani kahayn janno geli maayo ursanna maayo yuhuudna waxay dhaheen nimaan yuhuudi ka ahayn janno geli maayo waa dacwo iyo nimankana waa sheegteen kuwana waa sheegteen ilahay wuxuu hi tilka amaaniyuhum waa waxay ayagu idadiinhayeen ama ay sheegeen ama ku dacwoonayeen waa dacwa bilaa daliil inabi e allow meel gaaban u fadhiiso waxaad tidhaahdaa qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin laabudda min daliilin cala dacwa inaad jannada keligiin gelaysaan oo cid kale uusan ursanaynin oo idinku idinku ka kooban tahay daliil baan rabnaa nas takfir aw daliilu takfir in loo shardiyo an yakuuna qadciya اhubuuti wa qadciya اdilaalati nasan sariixan laa daahiran waan u fadhinaa in la keeno la keeni waa lamana keeni doono rag sheekha ka waaweyn oo ka zaman horeeyey ama ka aqoon badan baa keeni waay waana hawl aan loo baahnayn haddaad tiri xugumka takfiirku waa xugum sharci ah oo iimaanku iyo alxukmu biliimaani waa xukm sharci ah iyo kufrigu iyo alxukmu bilkufri waa xukm sharci ah xukumka sharciga waxaa asal ah inuu ku sugnaado axkaamta kale sharciga waxay ku sugnaan jirta bidaliilin daahirin sariixin daniyin qadciyin qadciyi hubuuti qadciyi dalaala daniyi hubuuti daniyi dalaala howlahaan iyaan laisku logoynin madhab adugu aad jeexan uu yahayna ha la yidhaahdo annagaa qabna laakiin culummada islaamka ayaan loo tirin ahtaadan ragga gale waxaa ka mid a ninkii la odhan jiray cabdilqaadir ibn cabdilcasiiz sayid imaam ee xidhan fak allahu asrah wa alaqa saraaxa baa ka midoo kitaabkiisa xataa aljaamic fii alab اlcilmi الshariif warkaasuu ku qoray war daliilana ma ah niman zaydiye ahaa oo asalkoodii muctasile ahaan jiray waa damana ilaahay nicmo ku dharqabtay oo yar badbaaday baa kutubtooda ku celceliyo lagu khaldamaa oo sancaani ka mid yahay oo shawkaani ka yahay oo saalix bn mahdi almaqbali ka mid yahay ibnuwasiir ka mid yahay baa celceliya laakiin ibnuwasiir wuxuu kaga fiican yahay wuu tilmaama asag ragga shardiya qadcinimada shardiya wuu sheegaa cidday yihiin asagu taasuu ku fiican yahay hawshaasi yaan lagu logo-in takfiirku iyo kufrigu waa xukun sharci ah daliil kasta oo xukun sharci ah ku sugnaadona ku sugnaanhaya taas waan ka gudbahaya masalada lixiyo tobnaad sheekhu markuu ka soo hadlahayay dawaa'ifta iyo kooxaha khawaarijta ah ama laga helay sifaatu lkhawaarij laga helay weliba kooxyuu ku xukumay ayagu khawaarij yihiin dhab ah kuwa horena ku baab yihiin jamaacatu takfiir walhijra nimankii masar ee shukri mustafa kooxdiisii markuu ka hadlay inay khawaarij yihiin hawluhu ku eedeeyey y khawaarijnimadoodii waxa caddaynaya waxay idhaahdeen xukuumaddan masare hortana dhibtay ee diintan ugla dagaalantay way waa gaalo shacabka taabacsan ee taageersan ee yacdhihi waayena ayaguna waa gaaloobeen culummadii daawanaysay dilka annaga iyo baabi'intaannadana waa gaaloobeen limaada liannahum lam yukafiru alxukuumata waman lam yukafir alkaafira fahuwa kaafir idan nimanka dembiga u weyn uu sheekhu yidhi khawaarij waa khawaarij ama waa takfiir ama waa xuruuriyo uun iskumagac isku isku mid un weeye waa kow xukuumaddii masar inay takfiiriyeen shacabkeediina ay raaciyeen culummadii hoos fadhiday ee hawshaa ka hadli weyday aamustay ee gaalaysiin weyday dowladdii iyo xukuumaddiina ay gaalaysiiyeen hadday intaa uun khawaarij lama noqon sheekhu waxaa laasimhaya oo madhabkiisa uu keensanaya iyo qawaaciddiisu in aima dacwa najdiya oo ku xukuma inay khawaarij ahaayeen mustafa muxuu aha shukri mustafahan miskiinka ee masare hadda soo boodayna aan beerka laga xanshirinin maxaa yeelay aima dacwa najdiya waxay takfiiriyeen oy kufri ku xukumeen dad badan oo reer masar ka badan bal qaybo ka mida ah waxay kufri ku xukumeen alghaalibu calayhim waa alkufru wixii deganaa jasiirat اlcarab oo dhan jasiirat اlcarab wixii ku noolaa oo dhan waxaan ka ahayn in yar oo boqor cabdilcasiis uu xukumahayo oo nejdi darfaheeda iyo waagi damar xijaaj soo gaadhay ku noolayd mooye ummaddii inteedii kale waxay dhaheen alghaaliba fiihim اlkufru gaalnimaa lagula dhaqmahaya ninka aan ogaano gooni ahaan inuu islaam iyo muslim u yahayba mooye halkaasay mareen shacab iyo xukuumo xukuumaadaan dhaho maaa ukuma shacab iyo dowlado iyo culimmadoodii khamraan bay israaciyeen marka haday hawsha lagu takfiir lagu noqonaya khaarijinimo ma qolyahan wadaadka miskiinkae shukri mustafa laga adag yahay maxaa looga leexa nimankii baasha bilaabay ree cabdiwahaab ree maxamed cabdiwahaab baa bilaabay oo ummadaha dhan takfiiriyey iyo qabaa'il iyo duwal takfiiriyeoo weliba culummadana yidhi waa gaalo ninka culimmadaa takfiirin waayo waa gaal yidhi ayaga maal la xukuma amilaan idin siin marka la soo gaabiyo addowla alcumaaniya takfirin aima dacwa najdiya khilaafadii cimlaaqa ahayd ee adduunkaoo dhanba ka talinaysa ilaa wax yar mooye marka maraykan laga reebo yurub xataa dholol badan bay ka laqeen mosco laba boqoloo sanay ka talinhayay iyo atraafteeda idan hindiya iyo mxuu ahaaye jaynana waagi dambe waxaa ku dhowaada nima iyaga taabacsanaa oo taageersan inkastoy duwal madax bannaan mararka dambe noqdeen nimankii adduunka haystay oo dhan waxay dhaheen waa dawla kaafira dowladdaas iyo shacabkeedii iyo culummadeedii iyo fuqahadeedii iyo qudaadeedii tareen waxay sahayn waa maxay he adowla alkaafira marka masar bay takfiiriyeen xukuumadeedii haddana shacabkii bay ku dhejiyeen haddana wadaadihii bay takfiiriyeen waa dembiga u weynee jamaacat takfiir walhijra sheekhu u sheegay ina kale ku dardaray laakiin labadaas intaasaa cusla nuquul baan soo guurin in ay aima dacwa najdiya takfiiriyeen addowla alcumaaniya aw alkhilaafa alcumaaniya fii cahdiha alakhiir ay takfiiriyeen bal ay ka soo qaadeen wadankii ay ka talinhayeen dowla cumaaniya ka talinaysay alkhilaafa alcumaaniya arlaa'igay ka talinaysay daaru kufrin wa xarbin bay ka qaadeen ayaguna inay kafaran yihiin murtaduun ay qaadeen imaamka u dambeeye adawla sacuudiya اuula amiirkeedii lo odhan jiray sacuud bin abdilcaziiz oo aakhiru amiiri lidowla sacuudiya اuula yaa xukumay in waraaqu u diray iyo iyo dood dhex boqoradii reer bani cumaan iyo asaga inay kufriya gaalnimo ku dhaceen islaamna aysan shuqul ku waxaa xukumay sheekh sulaymaan ibni cabdalla aali shaykh yaa xukumay dowla cumaaniya inay dowla kaafira tahay bal wuxuu takfiiri ninka u heliya dowla cumaaniya ninkii ciidankeeda soo raaca ama muslimiinta ku soo hogaamiyey ayuu sheekhu takfiiriyey kitaabuuna ka qor addalaa'il kitaabka addalaa'il sooma taqaanaan fii muwaalaati ahli ishraak dadku ka hadlaya kufaar asliyiina ma aha waa dowla cumaaniya wulaadeedii qaybo ka mid ahaa oo muslimiinta ku soo duulay ahlu tawxiid ayaguna waa gaalo ninkii u hiilayey carab reebaadiyo reer najiya reer xijaaj ahaana wuxuu waa kaafir kitaab dhan buu labaatan iyo kow daliil buu u keenay ninkaa uu gaal yahay ayaga taageeray mana caanahum baa kaafir ah iska daa ayage idan aima dacwa najdiya mayaadee noqdaan eh, jamaacatu e jamaacatu takfiir walhijra maa lagu daro sheekh cabdilatiif ibn cabdiraxmaan ali sheikh asaguna kutubtiisa iyo rasaa'isha qaybo ka mid wuxuu ku yidhi addowla alkaafira ahlu الtacطiili wالshirki wاlkufri اlbawaax bilmunaasaba bawaax wowga la shidi mahayo bawaax umbaa la odhan sheekha muxadaradiisa bawaax baa ku timid intaan kolley ka warqaba sidaas weeye waa un iska khata basiido carab ku dhacay laakiin tanaa igu keentay meeshanba waxaanba xusuusiyey addowla alkaafira waa dowla cumaaniya addowla alcumaaniya wuxuu leey waa addowla alkaafira adduunkao dhan bayna haysataa caraboo dhan bay ka talisaa xilligaa iyadoo uu tagfiirinhayo masar oo maxamed ali ninka muxuu ahaa maxamed cali baasha uu joogay keliya iyo wiilashiisii ibraahim iyo tuusuuni ay haysteen keliyaa kama inta kale waxaa ka talinaysa he dowla cumaaniya asaguna waali buu ahaa masarna waxay ahayd iqliim min aliqliim addowla alcumaaniya bay ahayd marka intaasoo wadan iyo intaasoo ummadood iyo intaasoo culumo ayaa dagaal hawshaa galay wuxuuna yidhi waa ahlu taciil wa shirkin wاlkufri اlbawaax iyo gaalnimo cad ee ma aha hataa gaalnimo wuxuu yidhi luuqluuqa ama daahira waa mid cad oo sariixa kufriga bawaaxa wadaadaha qaarkood sida ashaaciro fara badan iyo fuqa fara badan waxay ku fasira waa kufriga laa yaxtamilu ta'wiil asariix daliil ma laha bawaax waa lafdi carabi ah waxaa loogu laaban tafsiirkiisa kutubta luqada loogu laaban waa wixii cad ee daahiree muuqdan baa loo jeedaa sabaun kaana sariixan aw daahiran qaطciyan aw danniyan ninka asagu horaan baabaystay kufrigu wuxuun ku egyahay ictiqaadkiiyo qalbiga ama yidhi waxaan qacayn wax lagu tagfiirin karo ba waxaas intuu ku dhego iyuu teendhooyinka dul dhisanhayaa oo qurtubi iyo wadaadda nawowi iyo tamashcur ku jiro warkoodii buu soo goorin albawaax maadaama uu yahay lafdi carabi ah macnihiisana laysku haysto almarjic waa maxay waa alluqatu walisaan alcarabi lisaan carabkana ka soo arki maysid albawaaxu waa aladii huwa sariixun nasun laa yaxtamilu tawiil kusoo arki maysid baaxa shayu ay dahara wey maa dahara baaxa yabuuxu bawxan aw bawaaxan kalbaraaxi wey waa waxa cad ee muuqda intaa un baan kaga bixi anugu hadda wax badan kusii noqon maayo sheekh cabdalla bin cabdilatiif baa isaguna ka mid a oo wadaadka afraad ee xukumay dowla cumaaniya waxaa la weydiiyey dowla turkiya ka warran baa layidhi hadalkiisa dhegayso man lam yacrif kufra addawla walam yufariq baynahum wa bayna albugaati min almuslimiina lam yacrif macna laa ilaha illa allah buur dowla cumaaniya inay gaalo tahay oy diinka alla ka baxday ninkaaman fahansanayn buur ee bugaadda iyo ayaga aan kala sooci karin laa ilaaha ila allah muusan dhadhamin buur macnaheeda nimankan iyaa daran jamaacatu shukri mustafa nimankan iyo yaa daran iyo wadaadka miskiinka reer masar ayib wuxuu yidhi sheekh fain ictaqada maca dalika ana dowlata muslimuun atraagtu iyo cumaaniyiintu inay muslimiinba hadduu aamino fahuwa ashaddu wa acdamu wa hada huwa الshaku fii kufri man kafara biاllahi waashraka rabbah وأشhraka bih وman jarahum cumaaniinka soo jiida وأcaanahum calى الmuslimiina بأyi icaanatin fahiya riddaة صariixa waa xuruufti sheekha sheekh cabdالlah ibn cabdالlaطiif ninkii hore wiilu dhalay weeye ali shaykh macnaa laa ilaha ila اllah maadan fahmin maadan dhadhaminin waxaaba ka daran buuhi ood ka sii fogtahoon tawxiidba ku gelin haddaad moodoba atraagtu iyo khilaafa cumaaniya inay muslimiin yihiin hawshaana waxay noqon buu ihi kaman shaka fii kufri اlyahuudi wالnasaara wاlmajuusi iyo wixii la halmaala ninka ayaga taageera ama soo kaxeeya muslimiinta u soo raace uheeliyana waaba murtad riddatan sariixa bu hawshaasi waxay u baahan tahay wadaaddu way ka leexleexdaan hadda ka hor baan sheekha nin saaxiibkii a ah weydiiyey oon ku yidhi maxaad ogala leexaysa nimankan baa ka hadashaan waa idinkuun ku boodi masaari la baqdhabay oo la jilciyo haddana uun wixii la qumana sii daayey nimankii adduunka kala gaabshay ee amminkanba taagan ee dowlado waaweyn ay u taagan yihiin inkastoo inxiraafeen dowladahoodii hadda joogay hadda goorna aan ka hadlay maqaamkuna hadda keeni maayo in lagu leexdee almihim nimankan maad qabataan culummada muslimiinta waagaa joogay islaamka sheeganaya muslimee aan ree wahaabiye ahayn badankood waxay isku waafaqeen inaad khawaarij tihiin wahaabiyo khawaarij takfiiriyiin xaruuriyiin tukafiruuna almuslimiina watasfikuuna dimaءa صلحاء اlumma haddii marka dagaalkii ba'naa ay galeen wadaaduhuna istifaaceen misbaxu اdalaam buu ka qoray cabdilatiif kitaab weyn awuu ku difaacahay in uun takfiirin jiray intuu alla takfiiriye keliya oo aima dacwa najdi aysan takfiirinin man laa yastaxiqu takfiir dad muta oo ilaahay u sharig yeelay oo gaalnimo ku dhacay ilaahay hayrkiina u xugan tegay baan yay xukumi jireen muslim bari'a ah oon kufri ku dhicin maanan xukumi jirin bal waan u cudurdaari jirray dawaabiddaan ilaalin jirray mawaanicdaan ictibaarin jirray halkaasay mar waana isdifaaceen wadaadkii shukri mustafa ahaa masaladaa aad un u dhib badanaya oo lagu eedayn karo wadaaddaha ka soo guuriyey inuu qabay adtakfiiru bidunuub taasi hadday sugnaato waxaa weeye khaariji ha la geliyo lanna akhasu wasfin min awsaafi alkhawaarij ururka iyo jamaacada was tilmaanta goonida iyadu ay eh, mxuu ah la gooni noqotay ama ay ku caanbaxday ama dadka ay kaga duwan tahay haddaad ku waafaqdo ayadaad ka mid tahay kalaamka nafsiga ninka suga ashcari baxtaa lo odhan karaa waa ashcari lanna waa akhasu sifatin e min sifaati اlأshaacira idan atakfiiru bالdunuub waa madhabkii ay la gooni noqdeen khawaarijtu in lagugu takfiiriyo oo khawaarijta aarkooda aan ujeedo waan soo maray la tahay daahiran waa baaطina aad gaal tahay muczila ku waafaqay xagga xukumka aakharo magaca adduunna ku khilaafa waad garanaysaan bay la tahay intaa iyadaa taasi hadday sugnaato waa amaa shucuub la takfiiriyo iyo dowlado la xukumo iyo acyaan la xukumo sabab sharci aan lagu xukumo siduu u arkay ninka wax takfiirinaya khaariji khaariji laguma noqda iyo takfiiri ee daliilka laga niqaashi karaa xukumkaa far la gelin karaa niqaash iyo muran iyo dood baa ka furaan karta qadiyadaasi in lagu bararo waa muhiim jiddan ragga sheegay inay dowla cumaaniya kaafiro tahay ninka asaguna weliya gacal ka dhigtana uu gaal yahay waxaa ka mid a sheekh sulaymaan ibnu saxmaan wuxuu caddeeyey dowla cumaaniya min akfar الnaasi fi الnixali inay tahay uma kafara man tawallaahum fii qasiidatin raa'icatin mashhuura ragka takfiriya waxaa ka mid ah asheekh cabdalla bn maxamed bn ibnu sulaym eh, raximah llahu tacaala asagu wuxuu takfiiriyey man axabahum wantasaba ilayhim waxaa ka mid ah sheh cabdiraxmaan bn cabdilatiif ibn cabdalla ali sheykh wuxuu yidhi wamacluuma ana dowlata turkiyata kaanat waaniyatan tadiinu bishirki walbidaci wa taxmiiha dowlo gaalnimo buu i shirkigana agaasinto ilaalisa waxaan u soo gudbaynaa dowla cumaaniya haddii laga soo waagi dambe ee iyaduna ayba duntay tabar badanna aysan jirin dowlado kalena ay asaasmeen sheekh sulaymnu samxaan wuxuu leeyahay boqor cabdilcasiis imaaradiisa intan ku hoos nool ee muslim islaamka u nasab sheegta alaglabu wاlghaalibu fiihim اlislaam waqad yakuunu fiihim kaafiru gooni baa loola dhaqmi laakiin wixii ka baxsan buu idhi maamulka ina sacuud cabdilcasiis wixii ka baxsan ee laga bilaabay ciraaq yaman ilaa masar adduunku wixii uun jazir carab loo yaqaano dham xataa masar soo geliyey yamanna ku soo xadhee wuxuu yidhi kuwaasi alaqlabu fiihim waa maxay waa alkufru washirku inay gaalo yihiin way aysan ahayn gaalnimaa lagula dhaqmay buuri kulligood oo caamadood iyo culammadoodan ujeedaa aqlabkoodu allaahumma dad gooni oo las ogaaday inay hee muslimiin yihiinba mooye arrinkaas wuxuu ku faafayo kaga hadlay kitaabka la yidhaahdo minhaaju ahlilxaqi walitibaac safxada toddobaatan iyo sagaalaad wixii ka dambeeya hadalka laftirkiisu wuxuu ku jiraa addura saniya mujalladka tobnaad afar boqol iyo toddobaatan xukumkaasi ballaaran ee jasiiratul carab dadka ku noolaa badankood aan badbaadinin ee gaalnimo iyo shirka ku xukumay waxaa uu cunami wayo qaadan waayey alimaam maxamed rashiid kitaabka uu lahaa ibnu samxaan markuu daabacahayay oo acmaashii turaadkii aima dacwa najdiya uu daabacahayay ayuu hadalka gooyey wuxuu hadalkan hadal suuqa la geyn kara ma man lam yakun fii imaarati muxuu ahaayey almelig cabdilcasiiz alghaalibu iyo agtarkoodu waa gaalo bannaanka lama keeni wuu xadfay kadib markuu xadfay wuu tacliiqiyey tacliiqna wuu sameeye hawshaa wuxuu ihi waa xadgudub waa muxuu ahaaye almuslimiinto jah kufri laiska saaro hawshaasi suuragal ma aha dadkan wada tukanhayo soomahayo salaad hayo qiblada usii jeeda tawxiidsanhayo laa ilaaha illa allah leh marka hawshaa suuragal maaha ibnu samxaan wuu noolaa markaa sidaas wuu radirashid wuxuu yidhi waxaad ka mid tahay ragga aan fahminba tawxiidkii hawsha laga hadlaayo aad weynaatid oo nin culamo aad noqotid oo majalatulmanaar iyo tafsiirulmanaarba ha socdeen laakiin baabkan aan ka hadlayno baabaad u dhunduleesha ma aha meel adag buu kaga soo hahay aad baan u naqdiyey wuxuu yidhi laba xaalaa ku haysata inaadan masalada asalkeeda aadan fahmin ama adan waaqaca dadkan aan ka hadlayne caalamka jaziiratulcarab u badan aadan ka warqabin ordexqaad buu yidhi markaasuu tiriyey meel kasta wii ka jiray meel kasta wixii ka jiray ahlu qaabuurka iyo awliyadii iyo hawihii la caabudi jiray haddii soomaali ay ku aafaydnayd haddana laga dudumiyey khayr allah siiy inta dumisay qadiyadaasu uu ka hadlay meel walba xijaaz buu xataa ka hadlay ciraaq buu ka hadlay yaman buu ka hadlay shaam buu ka hadlay dadkaas waan ka warqabnaa waxay yihiin asal kulligood agarkooduna waa gaalay alaqlab naadirkuna marka la arkaa lala dhaqmahaya aduguna soo baro soo muraajace mawduuca maadan fahmine tacaqubaad asheekh sulayman bn saxmaan calaa sheekh rashid rida baa lagu laaban karaa safxada ilaa sagaaliyo toban beej buu sheekha ku caydhsanhayay niman waxaaba jooga marka shukri ka daray oon waxbaba reebine dad yarba mooyeene dadka xilligaa la noolaa ayagee nimankaasi maalla qabto ninka sagaalaad ee dawladda ka hadlay ciddii taageertana tagfiiriyey waxaa ka mid a ah sheekh xamed ibn catiiq fii risaalatihi sabiil الnajaati wاlfakaak min muwaalaati اlmurtadiina wاlatraak atraagta in laga bari noqdaa min adiin ninkii ka bari noqon asagaaba gaala buu soo istaagay kitaab dheer buu qorood garanaysa oonaan akhrinay waxaa ka ah ragga xukumay waddan kasta oo dastuur iyo qaanuun lagaga dhaqmay inuu daaro kufrin yahay muftigii reer sacuudi ee sheekh nubaas ka horreeyey sheekh maxamed ibraahim aali shaykh ayaa asaguna wuxuu fatwooday baled kasta oo lagu dhaqma qaanuun iyo dastuur wadci ah laysa balada islaamin watajibu alhijratu minhu cala alqaadir calayha in laga hijroodo waa waajib ninka awoodi kara beled islaamna ma aha diyaarti muxuu ku xukumay markaas diyaaru he kufrin waxaana la ogyahay aqlabu diyaari اlmuslimiin xilliguu sheekhu hadlahayay ilaa aminkan bahe maxaa lagu xukumaa dastuur iyo qaanuun baa lagu xukuma fataawi sheekh maxamed ibraahim baa lagu laaban karaa mujalladka lixaad sabxada siddeetan iyo sideed abcadii la daabacay kun saddex boqol sagaashan iyo sagaalkii hijirada idan waxaan oga jeedaa shacab la xukumo meel degan ama xukumo layska laalaadsho ama wadaad la takfiiriyo culmo la takfiiriyo sabab sharcigan lagu takfiiriyo min ma aha khaarijnimo laguma noqdee khaarijiyadu usuul gooni ay leeyihiin oo markaasi ayagoo ay isku waafaqeen badankood qayb ka midana ay khilaafeen malxuudada toddobiyo tobnaada ii muuqata waxaa weye qadiyadda waxaan oga jeedaa sidii loo lahaa takfiir baa laga digi iyo muxuu ahaaye khawaarijnimaa laga digi yaa mawduuci mawduuc ballanoo fadfaad ah oo dadaan mudnayn la hoosgeliyo yuu noqday weligeedna hawsha waa dhici jirto oo aniga shalay ka soo hadlay a'imo iyo taabiciin iyo eh, atbaacu taabiciin iyo fuqaho waaweyn oo hawshaa la geliyey marka qadiyadaasi hala dabro qodobka eh, aad waxaa weeye sheekhu markuu sharxahayey oo nimankaasi uu tacliiqinhayay eh, jamaacat atakfir wاlhijra ya wuxuu yihi waxay ku takfiriyeen shacabka cafwan culummada waxay ku takfiriyeen waxay ahayd qaacidadii ahayd man lam yukafir alkaafira fahuwa kaafir qaacidadaas buuhi bay isticmaaleen haddana waa la isticmaalaa dad badanna waa la gel halkaasuu sheekhu la maray wuxuuna yidhi qaacidadaas culummadu waxay aaminsan yihiin oy ku fasiraan dhigaanna maxalkeeduna yahay fi lkaafir اlmutafaqi calى kufrihi wاlmujmaci calى kufrihi kaالnasaara wاlyahuudi wاlmajuusi wاlbuudiya maxalka qaacidu waa maxalkaas buuhi ninku u isticmaala masaa'ilka khilaafiga eh, masaa'ilka cafwan ahlu tawxiidku isku hayaan ee nasaari yuhuud majuus iyo buudiye aan u isticmaalin ee u isticmaala ahlu tawxiidku masaa'ilka iyagoo isku hayaan u isticmaala madhabkiisa waxaa laga uran inuu madhab alkhawaarij waxaa ka soo suurahaya khaarijinimo ama madhab alkhawaarij hawshaas hawl culus weeye ahlu tawxiidku waxay isku hayeen ninkii geliya waxaa ka soo suurahaya madhab alkhawaarij ama khaarijinimo qaacidona culum waxay ku fasireen fi lkaafir lmutafaqi calaa dadka laysku waafaqay inay ungaala yihiin sida yuhuudiya nasaarada majuusta iyo buudiyaha unbay qaacidadaa gashaa dadkaasaa ninkii gaalaysiin waaya bacda maa uu ogaado inay yuhuud iyo nasaaro waxan yihiin ninkaasaa gaaloobahaya liannahu shaka fii kufri kaafirin mujmacin calaa annahu kaafir amaa wixii intaa ka soo hadhay ninkii geliya madhabkiisii waxaa ka soo suudhahaya oo ka soo bannafahaya inuu khaarij yahay mxuu madax gaaban wuxuuna yidhi sheekhu haadaa saasayna oga jeedaan ibnu taymiye iyo ibnulqayim iyo culummadu waxaan leenahay hawshaasi waa khata dhowrkoorna waan baraarujinnay laakiin waxaad weli moodaa in lagu dhabar adag yahay haddii lagu dhabar adag yahay waxaa lagu qasban yahay in laga jawaabo isticmaalka culummada ay gelinhayaan qaacidada xataa fi lkaafir almuntasibi ay gelinhayaan fii masaa'ila khilaafiya bayna ahli الtawxiid ama culummadaas hore iyo ahlu sunnahaasaa takfiir ku xukumi oo dhihi khawaarijnimaa ka soo suuraysa ama ta'siilka iyo taqciidka qaacidada baad ka laabanaysaan labadaa mid un baad yeelaysaan marka waxaan leenahay xasrigaasi xasri jira xasru اlqaacidati fi اlkaafir اlasliyi baan ka fahmay hadalka sheekha waa dhici kartaa fahamkaygu inuu khaldan yahay laakiin mar hadduu yidhi khilaafka ahlu tawxiid u dhexeeyaan lama gelin karo waxaan la gelin qaacidada kaafirka lagu ijmaacay inuu kaafir yahay sida nasaarada iyo yahuudda iyo majuusta mithaalku waa muwadix lita'siil kadibna wuxuu ihi meeshan meelanka ruuxu isticmaala madhabkiisa waxaa laga soo oranaya e, madhab alkhawaarij xasrigaasi waa xasri lam yaqum calayhi daliilun qaacidaduna in lagu koobo halkaa la geliyo daliil ma laha qaacidaduna cinda ahlicilmi waxay gashaa fi lkaafiri almuntasibi gaalka islaamka u nasab sheeganhaya ee tukanhaya ee towxiidsanhaya ee qiblada u sii aaminsan inuu muslim yahay bay qaacidadu gashaa waxay kaloo gashaa ninkan weligiiba islaam sheegan oo kaafir aslia kalyahuudi wanasara walmajuus bay gashaa sheekhu marka manaadkii qacyadaa ka dhumay ama ka fakaday ama uusan ku baraarugin kadib wuxuu la aaday meel kale manaadka qaacidadu waxaa weeye cinda ahlilcilmi kufriga ruuxu uu ku dhacay sawaon kaana asliyan aw mxuu ahaay kufri طaarica ha noqdo ama kaafir muntasiba ha noqdo lilslaami waa in kufrigiisu u yahay mima huwa macluum min addiini bidaruura kufri adiladiisu ay adila mxuu aha qaطciya daruuriya tahay ninkii ku dhacay eed ogaatay inuu ku dhacay oo takfiirin weyday bay kugu takfiirinhayaan xasanow ama cabdullaahi ow waxaad ogaatay geedi iyo cali inay ku dhaceen kufri noocaasa wahwa macluum min addiini bidaruura waadna og tahay waadna takfiirin weyday adaa gaal ah liannaka waxaad ka shikiday fii kufri kaafirin kufruhu macluum min addiini bidaruura fa innaka kaman shaka fii kufri اlyahuudi waالnasaara laba manaadku waa intaa an yakuuna alkufru macluuma min addiini bidaruura hada huwa almanaad ee ma aha inuu kaafirku asli yahay mana aha inuu kufrigu mxuu ahaayey ninka ninkan fulaanah kaafirnimadkiisii inuu gaale inay mujmac tahay ma ah qadiyadda waa in lagu baraarugo ragga manaadka tilmaamay waxaa ka mid a ah ibnulwasiir wuxuu ka soo hadlay niman muctasilo oo ishaystay buu ka soo hadlay wuxuu yidhi muctasiloy haddaad tidhaahdeen shuyuukhdiina qaybo ka mida ah waxay qabaan booli ashaaciradu inay gaalo tahay bay xukumeen bacd اlmuctazila wadaaddo kale oo muctasilada waxay dhaheen ashaaciradu gaalo ma aha kuwii nigaaleeyey ashaacirada ma aysan gaalaynin wadaadihii muctasilada takfiirin way ashaaciru hadday haddana ay ashaacira gaalo tahay cindakum maxaad u takfiirin weydeen hee kuwii gaalaysiin waaye sharaxaas baxdigaa wuxuu ku keenay in bacd muctasila ay u tiiriyeen ashaacira inay qabaan baxdigaas asalkiisa wuxuu ku keenay gabagabadiisa muctasila waxay dhahan ashaacira waxay qabaan inay bannaan tahay aakhare nebiyullaahi moxamed in cadaabo oo uu naar ku waaro billaah ashaacira qabto bay yidhaahdeen waxay qabaan ashaaciro in abuu aalib iyo abu jahal iyo abulahab ay noqdaan uu noqdo saaxibu ashafaaca alcudma wasaaxib almaqaami almaxmuud nebi maxamedna uu jahanamo ku waaro ama uu galo iyo mu'miniinta soolaxada iyo ambiyadu waa eray aan la xamili karin ruux muslima uusan dhegaysan karin laakiin ururaya dagaalkoodii baa waxaa keenay waxyaaba badanba waa laisku kalifahayaa alla iska dulqaato maxay dhaheen muctasilo waxaan saa u dhini bay dhaheen ashaacira waxay qabaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa xikmo iyo maslaxa ma ilaali iyo haaya midnaba yafcalu maa yashaa wa yaxkumu maa yuriid hadduu doono min abina aadam ilaa aakhiri saalixi min almuslimiin naar ku waarinhaya hadduu doono fircawn iyo ibliis iyo intii la halmaasuu firdowsiya janno geynhaya walaa mucaqiba lixukmihi maxdu liraadati walmashaana shaqaynaysa laa xikma walaa maslaxa waxba ma jiraan waxay dhaheen asalkaa waxaa ka dhalan hee in abujahal iyo abulahab ay la wareegaan almaqaamu اlmaxmuud jannadan ay ku waaraan awliyadii ilaahay iyo ambiyada in la geeyo saqariya saciir lagu shubo iyo jaxiim lagu shubo idan wuxuu yidhi marka haddii ay asalka ah ku takfiiriseen wadaadihiinna kale ee mucsilada ah een takfiirin maxaad u takfiirin weydeen lanna in nebi maxamed uu janno ku waariya ambiyadu ahl khayrku la midka ah waa shay macluum min addiinihe bidaruura abujahli iyo saaxiibadiina inay naar ku waari jannana aysan ursadayna arkayninna waa shay macluum min addiini bidaruura hadday marka shay daruuro aba khilaafeen kufri waxay ku jiraan macluum bidaruura ashaaciro qayb baana tagfiirisay idinka ah qaybtii man twaqafa fii kufri kaafirin fii takfiri kaafirin macluumun kufruhu bidaruura marka mucsilowi baa idinkuba inaa istakfiirisaan taasuu ka hadlahaya ibnu wasiir wuxuuna yidhi walaa shaka ana man shaka fii kufri caabidi اlasnaami wajaba takfiiruhu wman lam yukafirhu kafara walaa cilata lidalika ila ana kufrahu macluumu min addiini daruuratan cilladu waa intaabu cilada ku takfiirku iyo man tawaqaf iyo shakigu waa intaas sidoo kale waxaa tilmaamahaya sheekhulislaam ibnu taymiya tanbiiha saddexaad ee marka qaacidada ku jiraan tilmaam waxaa weeye maxalulqaacida cilmi ibnu taymiya waa fi lkaafir اlasli aw fi lmujmac calaa annahu kaafir ma ahee kaafir muntasiba ayuu sheekhu qaacidada geliyaa tana waxaa la odhan karaa waa hafaryo ama nabid la nabay sheekhulislaam ibnu taymiya oo wuxuusan qabin loo tiiriyey haddaba waa yahay shaekhulislaam dad muntasibiin oo islaamka u nasab sheegan oon ogolayn inay gaalo yihiin aan aaminsanayn iyuu takfiiriyey asagu marka madhabkiisuma waxaa laga oranhayaa madhab alkhawaarij sidoo kale asalaf asaalix baa dad muslimiina iyo culumo geliya qaacidada kuna takfiiriyey waxaa ka mid a nimankii qaba alqaa'iluuna bikhalqi اlqur'aan alimaam sufyaan bnu cuyayna wuxuu yidhi alqur'aanu kalaam اllahi man qaala makhluuqun fahuwa kaafir wman shaka fii kufrihi fahuwa kaafir waa culmo culamaa اlmuctasila jahmiyo qayb badan oo ka mida inta isaga joogtaan ka hadlayna ama soo gaadhay ama ka warqabay wuxuu yidhi kitaabki qur waa kalaam ilaahay oon makhluuq ahayn ninki yidhahda waa la abuuray kalaamka ilaahay oo sida dadka iyo aadamaha loo abuuray iyo makhluuqaad kala loo abuuray waa kaafir bu asagu alqaa'il bidalika waa kaafir inuu gaal yahay ninkii intuu ogaa hawshaa ku dhacay ninkii intuu ogaada gaalaysiin waayana asagaaba gaal ah ninkii ka shakiya bacdama calima xaqiiqat alamri bay ujeedaan waman shaka fii kufri fahuwa kaafir haddaba suba ibnu cuyayna eh, imaami ahli sunna waljamaaca wa imaami ahli wa ahli maka bilaa munaasicin maxaan leenahay sheekhu shaafici maxaad leedihiin madhabkiisa waxaa laga soo urunayaae garta idinkaa ladiin dhiibto xukuma ila beryahan dambe waa laga baxay in culum ahaan loo wada hadlo oo dalabatulcilmi ahaan loo wada hadlo oo loo xajado waa laga baxo caamadaa loo garamaaye hadduu idinku dalabatulcilmi baad u badantihin ood ku fadhidaane garta laydiin dhiibee marka un garta xukuba cabdullahi bnu axmed baa fi sunna ku wariyey aarkaasi bisanadin saxiix labaatan iyo shan raqamka ah imaam cabdullaahi mubaarak imaam ahli sunna waljamaaca rajulun jumicat fiihi khisaa lkhayru eh, eh, kulliha buu ninka loodhan jiray dahabi wixii khayra ilaahay sheega nin lagu urushay weeye bal imaam baa wuxuu yidhi ibnu mubaarak saxaabadu waxay kala hormareen oo ay ku dhaafeen keliya asuxba maca moxamed sal slam inay nabiga la joogeen oo nabiga raaceen oy u gargaareen intaa hadduu heli lahaa saxaabada xataa wuu lamid noqon laha wuu dhaafi lahaabu ninkii noocaasa muxuu leeyahay man qaala alqur'aanu makhluuqun fahuwa kaafir wman shaka fii kufri fahuwa kaafir haaulaai aimatu ahli sunna waljamaca waxaa wariyey axmed wiilkii cabdullahi bni axmed iyo hayrkii bisanadin saxiix alimaam alraaziyaan abu xaatim alraazi iyo abu zurcat alraazi waxay dhaheen waman zacama ana alqur'aana makhluuqun fahuwa kaafirun biاllaahi اlcadiim kufran yunqilu min almila ma aha kii yaryaraa waman shaka fii kufrihi miman yafhamu fahuwa kaafir ninkii ninka inuu gaal yahay ka shakeey laakiin hawsha fahmahaya waxaan ninka ku haysanno iyo wuxuu ku dhacay fahmaya asagaa gaal ah laalakaaibaa fii aslu sunna wa ictiqaad اdiin cafwan kitaabkiisi ibn abi xaatim wiilkii cabdiraxmaan ahaa baa soo guuriyey fii asli sunna wa ictiqaad اdiin buu ku soo guuriyey iyo lalakaa'iba waxaaba ka daran jahmiyada iyo nimanka yidhi qur-aanku waa makhluuq iyo waaqifiyu waaqifiyu waa nima yidhi annagu nimanya waxma ma garan karo qur-aanku waa hayru makhluuq saxaabana maanan ka maqal nebi maxamedna ma dhihin aayad qur-aana ma hayno annagu waxaan taagnaanaynaa alqur'aanu kalaamullah kadib war aamusayna kalaamullah dhaafi mayno laa naquulu makhluuq walaa hayru makhluuq odhan mayna midnaba shib ka idhi halkaasu wey nimankaas waaqifiyada ah oo bacdamaa fitnadu ay soo baxday iyo mixnatu khalqi lqur'aan aamusay iyo jahmiyadii iyo alqaa'iluuna bikhalqi lqur'aan in la takfiiriyo ayaga ninkii takfiirin waa in la takfiiriyo waa madhab ahlusunna waljamaaca culamaabaa soo guurisayba ragga soo guuriya waxaa ka mid ah alimaam xarb ismaaciil akirmani fii dikri madaahibi ahli اlxadiid baabbuu u guntay markaasuu qadiyadda ka soo hadlay warkoodii buu soo sharxay axmed baa ka mida qutayb ibnu saciid baa ka mida saciid mansuur baa ka mida cabdulaahi eh, mxuu ahaay cabdulaahi eh, eh, ibnu zubayr alxumaydi baa ka mida isxaaq ibnu rahuya ka mida raggii buu tiriyey uu soo gaadhay culamada ah iyo madhabkood waxay qabeen wuxuu ihi marka waxay qabeen culummada kana soo guuriyeen muslimiinta ka horraysay culimada ka dambe iyaga ka horraysay waman lam yukafirha jahmiye ninkaan takfirini wala alqawma waman lam yukafirha yani alqamin balka qur'an cafwan man lam yukafirha waaqifiyadii cafwan man lam yukafirha wala alqawma iyo alqaa'iluun bikhalqi qur'an wala aljahmiya fahwa fahwa kaafirun cafwan kulihim fahwa mitlhum wuxuu ihi man lam yukafirha wala alqawma wala aljahmiyata kullahum fahwa miluhum intaa ninkaan takfiirinin asagaa la mid ah waana madhabu ahli xadiid buu yihi masaa'ilu imaam axmed ibn xambal wa isxaaq ibn rahuya riwaayatu xarb ismaaciil kirmani safxada saddex boqol konton iyo shan ilaa saddex boqol iyo lixdan ba warka lagu laaban karaa alimaam maxamed saxnuun ama suxnuun oo siinka la godo wuxuu leey ajmaca alculamaau calى ana shaatima الnabiyi salى اllahu عalيه waslm almutanaqisa lahu kaafirun wاlwaciida jaarin calayhi bcadaab اllahi lahu waxukmihi waxukmuhu cinda ala'imati alqatlu waman shaka fii kufri wacdaabi kafar ijmac buu ninkana keenay imaamkan wuxuu yihi culama waxay isku raaceen nebi maxamed ninka caaya ee wax ka sheega ama quudhsada ama suubanaha dura waa kaafir gaal weeye waciidkii ilaahay inuu gaalo cadaabay naar ku waarahayaana ninkaasi wuu mudan waana qasab inuu muto ninka xukunkiisa adduunna waa in la dilo adduunka la dhaafiyo ninka nabi maxamed caayo inuu gaal yahay ninka ka shikiyana asagaa gaala buuri in la cadaabi ou naar ku waari ninkii nabiga caayay ninka shakiyana waa gaal buuri waman shaka fii kufrihi kufri saabi wa shaatim arasuul wa cadaabihi cadaabi saabi wa shaatim arasuul kafar ijmac buu soo guuriyey xataa haddii la yidhaahdo qaybtan dambe asagaa wata ijmac ma aha waxaa leena waa imaam min a'immati ahli الsunna waاljamaca weeye asaguna wuxuu qabaa almutawaqif fii kufri اlkaafir اlmuntasibi inuu kaafir yahay asna madhabkiisu madhab اlkhawaarij miya oo waxbaan ka ursanayna sheekhulislaam ibnu taymiya oo sheekhu uu u tiiriyey hadal aan xaqiiqo ahayn asaguna aan wax ka soo goorinno sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu ka hadlay raafidadii saxaabada caayays cali ibn abi aalibna baryahaye sida soomaalida qayba ka mida ah sheek cabdiqaadir ay u tugaan u baryaan markaasu wuxuu uhi amaa man iqtarana bisabihi cayada uu saxaaba caaya ninkii ku dara ana caliyan ilaah ay macbuud aw annahu kaana huwa اnabiya wa inamaa halita jibriilu fi اrisaala fahada laa shaka fii kufrihi bal laa shaka fii kufri man tawaqafa fii takfirihi warka waad niman khuraabiye le oo raafidada ka ah waxay qabaan jibriil risaala loo soo dhiibay cali ku dejibaada qur'aankan calaa rajul min alqaryatayn cadiim cali weeye ninka kale cali ku deji risaalada maadaama cali iyo subanu isu ekaayeen jibriil baa sakatiyey kadibna fariintii iyo ballantii iyo nubnuwadii iyo hibadii rabbi soo dhiibay yuu u dhiibay idan si khalad ah oon loo qastinbu wuxuu ku noqday maxamed nabi ku noqda caalina khayrka ku waayey ciyaadan billaah niman khuraabiya layadaa qaba waa nimanku sheekhu ka hadlaayo nimankaasuu inay gaala yihiin ninkii ka shakiya waa gaal kii shakiyey baa hadda laga hadlaaya asagu inuu gaal yahay shaki ma laha ninkan tagfirina waa gaal qolyo kalaa saxaabada caaya oo way ridoobeen iyo diin bay ka baxeen yidhaahda kadib calina barya sida awliya loo barya u tuuga qolyaha inay gaala yihiin ninka ka shekeeya waa gaal buu sheekhu yidhi idan ma kaafir muntasiba ayuu sheekhu qaacidada geliyey mise kaafir asli u geliyey gartaa idii dhiibta mar labaade ila in la dhiiban baa laisku ogaayey wuxuu yidhi sheekhu haddana mar labaad wakadaalika waxaa gaal ah oo ninka ka shakeeyey inuu gaal yahayna uu gaaloobi man zacama minhu min alraafida ana alqur'aana nuqisa minhu aayaat masxafu faatima iyo masxafu mxuu alaab baa jirto qur-aanka waxbaa ka dhima nimanka xataa nairobi la fadhiya ee kule mxuu xafiisyaha qur-aanka waxbaa ka maqan intanay muslimiintu yaqaanaan mooyee faatixa ka bilowda birabnaas ku dhammaada mooyeen waxbaa ka maqan aayadna allah ka dhigay ninka yidhaahda ikhtilaafu riwaayaat kama hadlayo walqira'aad kama hadlaaye ninkaa asaguna waa kaafir kii ka shakiya inuu gaal aw kutimat minhu ama ayadaa la qariyey oo nabigu uu sariirta hoosteeda geliyey ama saxaabadu ay qariyeen ninka dhana waa kaafir inuu gaal yahay nin ka shakiyana waa gaal buuri aw zacama ana lahu ta'wiilaatin baaطina تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك أو نحو ذلك وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم هل كاسوا الشيخ مري waxaa lagu laaban karaa hadal kale wuxuu ku daray sheekhu uu yidhi in kale aan kugu daro wa amaa man jaawaza dalika ilaa an zacama annahum irtaduu bacda rasul ilaa nafaran qaliilan laa yabluguuna bidcata cashara nafsan raafidada qayba ka mid ah waxay qabaan saxaabadu badankood inay gaaloobeen dhowr iyo toban saxaabi oo abudar iyo abudardaa ka mid yihiin iyo cali un baan gaaloobin bay taagan inta kale way gaaloobeen diintana waa qariyeen ama aw annahum fasaquu caamatuhum ama kulligo badankood baa gaaloobay ama kulligoodba wuxuu uhi sheekhu fahada laa rayba ayضa fii kufrihi fainahu mukadibu lima nasahu اlqur'anu fii gayri mowdici min الrida canhum wاhanaa'i calayhim bal man yashuku fii kufri mili hada faina kufrahu mutacayinun buuri haddana shekh muxuu ka hadlay kaafir muntasib ah waxaa loogu laaban karaa asaarim almasluul hadalkaasi calaa shaatim arasuul iyuu sheekhu kaga hadlaa oo ku faahfaahiya mujalladka saddexaad safxada kun hal boqol kun hal boqol iyo laga muddaalacayn karaa mukhtasaru saalim lilbacli asaguna safxada boqol labaatan iyo ku dari lahaa wuxuu kaloo sheekhu caydan soo geliyey ninka ka shekeeya dursiyadu dursiyada nimanka loo yaqaan nusayriyadu inay gaala bacdama uu xaalkooda ogaaday inay gaala yihiin buu eh, ninkii takfiirin waaye ama inay gaala yihiin xukumi waay inuu gaaloobay ukumay wuxuuna ka dhigay asalka iyo cilada iyo manaadka wuxuu wa kufru haada mima yuclamu biliraari min diin اlislaam cilada uu kuu tilmaamay ibnuwasiir buu kugu soo fadhiisiiyey ninka noocaas u dhaqmaya falka uu samaynhayo inuu kufri yahay waa macluum min bidaruura saarimkaa loogu laaban karaa sidaa darteed bay fuqaha badanoo mk fuqaha afriqiya iyo khayrawaan joogay yaa waxay tagfiiriyeen dowladdii reer banu cubayd ee qaraamitada iyo zanaadiqada ahaa ee baatiniyiinta ahaa nimankii tagfiirin waayey bay tagfiiriyeen bal dad ka shikiya inay gaala yihiin bay tagfiiriyeen sheekhulislaam baa tagfiiriyey dursiyada iyo nusayriyada waa bashaar asadii kooxdiisa reer suuriya kuwan hadda baabiinaya ninkii intuu ogaaday xaalkoodii xogtooda takfiirin waaye baa yuu sheekhu takfiiriyey aima dacwa najdi haddaan soo marnay dowlad dhanoo cimlaaqa ah oo lix boqol oo sano muslimiinta usoo talinaysa iyo ka badan bay hoosta ka xariiqeen waxaa sidoo kale yeelay asheekh ismaaciil ibn اlmuqri alyamani ashaafici kitaab wuxuu leey rawdu aalib loo yaqaan oo uu ku soo ikhtisaariy oo ku soo gaabshay rawdihii imaam nawowi markuu ka hadlayo waxyaabaha lagu ridoobo yaa wuxuu yidhi murtad waxaa lagu nodaa waxa y waxaas diinta waxaa lagaga baxaa shayga ee shaygaas ayaa diinta lagaga baxaa haddii diinta taas lagaga baxayo wuxuu yidhi wuxuu soo gaadhay hadalkii nawowi aw shaka fii kufri lyahuudi waannasaara kadib wuxuu ku daray aw shaka fii kufri طaa'ifati bni اlcarabi ninka asaguna ibnu carabi aطaa'i muxidiin almulxid ka shakeeyaa inuu gaal yahayna waa gaaloobahayaabuu waa kitaab macruuf oo la yaqaano weliba shaekhulislaam zakariya ansaari baa sharxay asna almaaalib fii sharxi rawd aalib buu qorayo sideed mujalad ama sagaal meelaha taqriiban ah idan ibnu carabi oo nin awliye ilaahayba loo haysto niman badanoo hadda maanta nairobi joogana haddaad ku tiraada mulxid bu ahaana kolxabay baa ku gelinhayaane suyuuduna kutubbuba ku qoray ninkaa inuu awliya ilaahi biya kama dhibcaana yahay oo lagu dagaalamo shaafici isku khilaafee yuu imaamka shaaficiga ee faqiiha wuxuu leeyahy ninkii ka shakeeya bacdamaa calima xaqiiqata bna carabi inuu gaal yahay iyo kooxdiisuba daa'ifadiisu nimanka la halmaale ee ku madabka ah asaguna wuu gaaloobahaya oo wuxuu la mid yahay nin ka shakeeyey yuhuud iyo nasaaro gaalnimadu sheekh usain ibnu samxaan baa wuxuu yidhi ibnu carabi waa kaafir oo ibnulfaarid waa kaafir wuxuu yidhi walaa nataxaasha bixuruufihi walaa nataxaashaa min takfiirihim wa takfiiri man laa yukafirahum wa takfiiri man laa yukafiruhum iyo ciddaan takfiirininba xataa ka sariigan mayna buui waan dardaraynaa idan culammadu intaad qaaddo sheekhu waa in la saaro weeyehee markabkii ah waxaa ka soo suurahaya khawaarijnimo intii laga cararaya khawaarijnimo yaan balaayo kale lagu dhicin islaanta waxay tihi inta aniga xinkay lisu tataabanhayo ama hawlo kala dhacaan bay tihi marka waxaa weeye intii uun koox lagu duuli si xaqdarro ah baan ka baqi waxyaaba ka waaweyn inay dhacaan waraaq baa la isu qoro waxaa leey dadka wax ku tagfiirin jiray man laa yukafir fulaan asagaa kaafira ah, ama dowlata fulan asagaa kaafira ah, sheekh umar baa ka mid ahaan jiray meeluu siduu sheekhu sidaa ku qabay anugu ma arag laakiin ninka arkay waa weydiin karaa oo qaacida asagaaba soo gelahayay niman soo qoreen waraaq hadda ii dhiibay hoosta iga geliyey laakiin maanan ku qancino anugu ma hayo waraaq la soo turana laiskuma aamini karo almuhim qodobka siddeed iyo tobnaad akhdaa'iska basiid ah oo go'aan damboon qaadan doono wax iga tarahaya sheekhu markuu soo gaadhay jamaaca tandiim alqaacida uu soo gaadhay oo uu lahaa waa kooxdii afraad mise shanaad sheekhu ka dhigay saddexaad mi ahayd saddexaad ilan khawaarijta hore badnaa iyo jamaacatu takfir walhijra oo laba ahaa saddexaad bay taqriiban noqdeen baa laga yaaba alqaacidu almin si kastaba noqoto markuu soo gaadha dawaa'iftii ama khawaarijta ahaa ama fikir khawaarij laga helay ee sifaadkooda ama usuushooda qayba ka laga helay alqaacida taarikhdee dib ogu laabtay xilligay asaasantay iyo qaabkay u midoobeen wuxuu sheegay sheekhu afar urur inay ku midoobeen magaca la yidhaahdo aljabha alslaamiya lijihaad اlyahuudi wاsaliibiyiin waa mulaaxada siddeed iyo tobnaad magacaasi sax ma aha sawaabku waa aljabha alslaamiya alcaalamiya liqitaali اlyahuudi wاsaliibiyiin sheekhu wuxuu yidhi waxay ku midoobeen magaca la yidhaahdo aljabha alislaamiya lijihaad alyahuudi waasaliibiyiin sawaabkuna waxaa weeye aljabha alislaamiya alcaalamiya liqitaali alyahuudi waasaliibiyiin meeshii jihaad ee qitaalka jihaad buu sheekhu ku bedelay wuxuu kaloo ka tegay alcaalamiya waxaad i kartaa waa hawl iska basiid eh maxaad intaa wadaadoo ka tacliiqin sheegu nin wax dhaafaya ma tihi waa lays odhan karaa laakiin waxay iga anfacaysaa waxaan dareensanahay sheekhu qadiyadda uu ka hadlay inuusan baadhitaan ku lahay cashirihiisi iyo duruustiisi kale inuu ku ekadaa fiicnayda qadiyadan alqaacid dabagalkeeda iyo ka hadalkeeda taariikhdeeda iyo magacyaheeda iyo say u kala baxeen iyo meelahay ka yimaadeen waxay kala qabaan hawshaa sheekhu inuu ku cusub yahaan u malayn akhdaa dhowrana waa galay waa malahayga waana khaldami karaa hadalla sheekhu waa u furan yahay markuu jamaaco iyo ururo aadan magacoodiiba si haynin qaabkii loo asaasmay ama u aasaasay uusan caddayn in axkaam la saaro degdegii wadaadku anigu haysta qaybo ka mida ah inay noqonaysaa laga yaaba midda sagaaliyo tobnaad sheekhu markuu ka hadlaya sheekhu sheekhii iyo faqiihii iyo muxuu ahaay ninkii muftiga alqaacida u ahaan jiray cabdilqaadir ibn cabdilcasiis sayid imaam ama doctor fadl loo yaqaanad garanaysaan yaa wuxuu yidhi wuxuu alifay kitaab markuu soo ka soo horay soo maray kitaabka hore alcumda fi icdad alcudda uu soo maray kitaabka labaad oo ugu talagalay sheekhu in cilmigan lagu barta lagana faaid marjicna uu noqdo magaciisa sheekhu waa khalday kitaabka magaciisa wuxuu yidhi wuxuu alifay kitaab aljaamic fii طalab اlcilmi الsharci kitaabka magaciisuna waa aljaamic fii طalab اlcilmi الshariif sheekhu shariif iyo sharci maxaad ka doontay waxaan ka doonay waa soo sheegay waaan ka doonay waa khata iska basida laakiin waxay tusaysaa in nimankan xog badan sheekhu uusan ka haynin xukumkuu saarayna laga yaabo inuu uusan saxnayn waana siday u badan tahay khata kii hore ka daran buu sheekhu golo waa khatai waa mulaaxadadii labaatanaad baan marahayaa wuxuu sheekhu soo gaadhay ruduudii dhex maraysay doctor ayman dawaahiri xafidahu اllahu tacaala waracaah wasadada khuطaa iyo sheekha asiirka aminkan bixidhan ee gacanta ay ku hayaan shayaaiintii reer misir ay gacanta ku hayaan ilahay ha soo daayo ha badbaadsho marka kitaabka atabri ah ee doctor ayman dawaahiri ayuu sheekhu ayman dawaahiri baa kitaab qoray la yidhaha atabri ah magacii uu dhammaystiray kadibna kitaabkaas oo uu ku radinhaya buu ihi aljaamic fii طalab اlcilmi الsharci sawaabkuna waxaa weeye kitaabkaasi raddi oo ma aha liljaamici waa raddun liwaiiqati tarshiid sheekh sayid imaam marka la xidhay kadib waa dhowaydoon dheerayn ayaa waraaqo yaryaroo risaalo la yidhi wuxuu ka taraajacay afkaart shaykhuulqaacida taraajac can fikrihi wa ra'yihi wa huluwihi wa hawlihiisii buu ka laabtay wuu toobad keenay falaa an tatuuba alqaacidatu min fikriha wa manhajiha kamaa taaba shaykhuha wa muftiha waiiqa tarshiid inuu wadaadku qoray sayid imaan baa aminka muran ka taagan yahay muslimiin badan iyo culamo badanna waxay leeyihiin mukhaabaraadka masar baa qoray iyo maraykan nin maxbuusoo asiira oo amminkanba aan la soo daynin meeshii maxaabiis badan la soo daayay amminkan god ku jira ninka xidhanna waxaad og tihiin madhabu jumhuuri ahlicilmi wاlfuqaha inuu mukrah yahay wadaad mukraha waraaqo bannaanka yimid oo la leeyahay asagaa qoray oo xadgudub badan iyo been abuurasho badan iyo waxaan u cunamin sayid imaam uu ku qoraa ayuu doctor ayman dhawaahiri ku radiyey kitaabka leatabri ah marka kitaabu tabri alyman adhawaahiri waa raddun calaa waiiqati atarshi wadaadka looguma horaynin tabriadu waxaa lagu radinhayaa aljaamic fii alab cilmi shariif looguma horaynin mana filayn in looga dambayn taana waxay tusaysaa sheekhu in qaabka wax u socday iyo sayru laxdaadka iyo uusan la socon midda labaatan iyo koobaad sheekhu wuxuu sheegay magacii hore aan soo sheegnay aljabha alislaamiya alcaalamiya liqitaali yahuudi wasaliibiyiin inay afar kooxood iyo afar jamaca ku midoobeen shaygan waxaan la xaqiiqa looma hayo waa ku iyo ixtimaalaad iyo malawaal iyo war jaraa'id iyo suxuf iyo idaacaad iyo sharqu اlawsat iyo alcarabiya iyo warkeeda weeye afar jamaaco noocaasoo kala taagnaa ururo kala taagnaabaa ku midoobe taxta cabaa'at aljabha alislaamiya alcaalamiya liqitaal yahuudi wasaliibiyiin hawshaasi xaqiiqo looma hayo dad sheeg sheegasa waa jiraan maadaama uu sheekh culummada ka mida yahayna in markaa hawsha uu ka hadlaya taariikhdan ummad uu siinhaya in hawsha uu soo tarxiyana ma ahay hadduu tilmaamhayana ka macluuma la sheego oon lagu kalsoonayn khaطأna noqon karta sawaabna noqon karta inuu ku daaya ahayd laakiin sheekhu ka jazmin wa cazmin wa xaqiiqatin mxuu ahaaye laa taxtamilu shaka buu usoo guuriyay qadiyadda ayada waana malxuudo meesha ku jirta sheekhu wuxuu tilmaamay in markii jamaaca islaamiya ay habsoontay oo nidaamkii masar ay la heshiisay in jamaaco kale ay go'day iyadu halkaasi afghanistan aadey buu ka soo hadlay marka wuxuu tilmaamay in jamaacat اljihaad ee misr ay ka go'day oo ka inshiqaaqday cinda alhaziima waالnaksa ay ka inshiqaaq aljamaca alislaamiya xaqiiqada la og yahay ee xataa طalabatulcilmiga howlaha dabagala ay la socdana waxaa weeye jamaacat اljihaad baaba ka horeysay xagga ta'siiska jamaca alislaamiya aljamaca alislaamiya dambaysay jamacat اljihaad ta'asasat qabla jamacat alislaamiya aljamaca alislaamiya idan infisaal ma jirin kamana inshiqaaqine jamaaco horraysay oo markay hawsheedii wadi weyda meel kale iskaga qaxday wixii ka hadhayba mooye meel kale aaday iyo mid isdhiibtay wixii carari karana u cararay bay kala ahaayeen marka sheekhu wuxuu sawiray jamaacat aljihaad almisriya inay ka infisaashay ka go'day aljamaca alislaamiya waana khata xasba macluumaati inta anugu ka warqabo sheekhu waa saxnaan karaa khaladka labaatan iyo saddexaad ii muuqday ama mudan in la baraarujiyo aaamuniyaadka ku jira waxaa weeye sheekhu wuxuu tilmaamay jamaacat اljihaad in oo kooxdii labaad ee ka goday had kooxdii ka go'day ee aljamaca alislaamiya siduu sheekhu u dhigay waan soo baraarujiyey waxaa hogaaminaya oo matalayay buu ihi laba wadaad oo ayman dawaahiri iyo rifaaci taaha abu yaasir labadaa nin meeshu ku jiro khaطan waxaa weeye ninkan abu yaasir ee rufaaci axmed طaha la yidhaahdo muusan ku biirin jamacat اljihaad inuu hogaamiye iska daaye weligii xubin kama eh, noqonin eh, jamacada ayada ah waa macluumaadka anugu aan ka warqabeen ogahay wey macluumadan sheekhu meeluu ka keenay ma garanayo waase la weydiin karaa sida la og yahay waxaa weeye abu yaasir rufaaci axmed taaha jamaacat uljihaad muusan ku biirin kama mid noqonin xubinna kama ahayn xilliga ayada ah ee qadiyadda ay dhacaysana wuxuuba ra'iis u ahaa abu yaasir rufaaci taaha wuxuu ra'iis u ahaa liljamaca alislaamiya ra'iisu shura cafwan ra'iisu shuuraa liljamaaca alislaamiyuu ahaa jamaacat uljihaad marka weligii ka ma noqon xubinna kama noqonin rais mu noqon iska da waxaa laga yaabaa xaggee ishkaalku ka yimid ama khaau cafan khaau xaggee ka yimid sheekhu xaggee lagaga yimid waxaan u malayn inuu laba ninoo isku magacdhow isku khalday waxaa jira walaalyahay rifaaci saruur raximah llahu oo dhintay waa dhowey dhintoo aad maqlayseen ninkaasaa wuxuu ahaa shuyuukhdii iyo acdaadii iyo xubnihii min jamacat aljihaad jamacat aljihaad almisriya ayuu waxaa ka mid ahaa sheekh rufaaci saruur rufaaci saruur iyo sheekh waxaa iskaga darmadaan u malay rufaaci axmed taha abu yaasir oo nina ahaa ra'iisu shuuraa fi اljamaaca alislaamiya nina ahaa axadu acdaa jamaacat اljihaad labadaas sheekhu iskaga khaldamay marka khaladkaasna waa in lagu baraarugo waxaa kaloo mudan in eh, la tilmaamo oo sheekhii qawaaciddiisi galahaya ama qaacidadiisi galahaya malxuudada afarlabaatani afraadoo ah markuu sheekhu ka hadlaayey sheekh usaama wuxuu yihi sheekh usaama wuxuu ku lahaa bakistan iyo afghanistanba mucaskaraad buu ku lahaa iyo atbaac haddana arrinkii buu sheekhu buriyeyo waa iطiraab ama tanaaqud howlihii qaacidada sheekha haddii la fiiriyo yuu buriyo wuxuu tilmaamay sheekhu sheekh usaama dowrkiisu inuu un ku koobnaa ama uun lagu soo koobi karo buu tilmaamay xuruuftiisii ma ahe waa macnii hadalkiisii inuu ahaa nin xoolo wato un wax maal fangareeya mucaskaraad buu ku lahaa baakistan iyo afghanistan iyo atbaac buu lahaa xaggana hawshiis waxay ku koobnayd maal buu ku koobnaa ama nin xoolo iska wato unbuu ahaa waa laba shay isburinaya xaqiiqada hore uu sheekhu sheega ah inuu mucaskaraad lahaa fii afghanistan uu ku lahaa ee hogaamiye qaa'id caskarina u ahaa oo weliba waagi dambe asagu hawsha uu la baashirayay ayaa sax waana siduu qiray xataa sheikhu usaame oo ninkii sheekh muusa alqarani la odhan jiray wuxuu yihi waagii dambe asagaa alqaacida alcaskari wاlmubaashir lilqitaal wاlkhaa'id fiiha weliba e, e, e, ciidamihii muslimiinta ay ah carbeed ee ka imanaya jasiiratu carab ninkii la wareegay buu ahaa labada erayoo marka iska yar hor imanayana in lagu baraago waa munaasib jiddan malxuuda labaatan iyo shanaad sheekhu wuxuu sheegay markuu jamaacaadkii ku midoobay taxta cabaa'ad wixii waagi dambe loo bixiyey tandiim اlqaacida jamaaca la yihahda buu sheekhu sheegay munadamat اljihaad bibangaladesh bangaladesh meesha loo yaqaana munadamat اljihaad munadamada xasba cilmi munadama jirta maa magacaa munadam wadato oo jirta anugu ma garanayo niman igu dhaamay howlahan oon weydiina way sheegi waayeen munadamat اljihaad bibangaladesh oo sheekhu sheegay wuxuu le amiirkeeda waxaa la odhan jiray fadl الraxmaan amiirka fadluraxmaan ee jamaacada amiiru asaga iyo jamaacadaba inaysan jirin baan u malay laakiin waxaa jira nin layidhaha fadluraxmaan khaliil oo amiir ah lijamaacatin islaamiya bakistaaniya fadluraxmaan khaliil oo amiiruha jamaaca bakistaaniya oo lagu magacaabo xarakat اlansaar ama xarakat اljihaad la yidhaahdo ayaa jirta in labadaa sheekhu isku khaldana waa laga yaabaa in macluumo kale oonan haynin uu hayo asagu iga matoorwan yahayna suuragal wey laakiin ba anugu intii muuqatay baan sheegay <clears throat> amiirku waa bakistaani ee bangaladesh ma aha jamaacada magaceeduna waa jamaacat xarakat اlansaar cafwan ama xarakat اljihaad waa bakistaaniya bangladeshya ma aha ninkan fadluraxmaan khaliil ah ee amiirka ah ee bakistaniga lijamaacatin bakistaniya jihaadiya reer galbeedku maraykanku waxay sheegaan inuu ka mid ahaa wadaadihii feermeeyey fatwadii iyo wasiiqadii odhanaysay maraykanku waa in lala dagaalamay siriya saaqba meel kastana lagu gumaado wasiiqadii soo baxday yuu xubin ka ahaabay sheegaan maraykanka iyo ragga la halmaalee gaalada ayaga wayna daba taagan yihiin xarakada iyo raggeeduba marka arrimaha inuu sheekhu eh, isku khaldabaa dhici karta malxuuda labaatan iyo lixaad kooxdii afraad ee ka mid ahayd midoogii uu sheekhu sheegay in lagu midoobay wuxuu yidhi jamaacada afraad waxay jamaacat اlculamaa niman la yidhahdo oo hoos tegay aljabha alislamiya alcaalamiya sida saxiixana jamaacat اlculamaa ma jirto magacaasi ma jiro aلصaxiix waxaa weeye jamciyaة culamaء اlislaam laa yuujad fi bakistan لا yuujad في baakistan jamaacat alculamaa oo la midooday ama ka qayb qaata hawsha ayada ah ee midowga ama jabha alislaamiya sawaabku waa niman la yidhaahdo jamciyatu culamaa alislaam waagi qayb waxay ku beereen dowladdii baakistan bay ku beereen xubno waaweyn bayna ku leeyihiin ragga u cadcadna waxaa ka ah nin la yidhahda mawlaana fadluraxmaan baam yaa u cadcad shiqigi labaadna asna siyaasadii buu ku bira laakiin awood badan iyo tabar badan ma laho waa u weyn nin la yidhaahdo samiicu lxaq nin la yidhahdo u weyn taasna waxay ila tahay adna waa malxuud howlaha waxay ku siinhayaan dalaalo ah ama dareen waxay ku gelinayaan qadiyadan uu sheekhu ka hadlahayo si fiican oo muusan ruugina oo ma bislaanin waxaa dhici karta inaad tiraadaan adaa lagugu tuma bisay la'aan adna waa tuuraysaa dhibba ma lahae laakiin baryahan dambaaba la iga dhagaysta un <clears throat> midda labaatan iyo eh, toddobaad sheekhu wuxuu sheegay eh, jamaacat اlculamaa oon soo saxnay magaceed oo jamciyatu culamaa اlislaam ahayd in eh, muxuu ahaay uu matelayey jamaacada ayada ah uu matelayey nin leed amiir xams amiir xams amiir xamsahaa shaksi macruufa inuusan ayn baan u malay magacaasi ma jire waxaa jira nin la miir xamse miir mir xams waa inta anugu kulley ka warqabo in amiir kale sheekhu hayaa laga yaabaa shaksi macruufoo magacaa jira ma laakiin nin ay maraykanku daba taagan yihiin oy mxuu ahaay ay eedayaan asaga iyo raggiisiba oy dhahaan fatwadii dhibka badnayd buu xubin ka ahaa waxna ka feermeeyey oo miir xamsi layaha jira ninkaasna waxay sheegeen in uu amiin iyo xoghayo u ahaa jamciyat culamaai اlislaam lijamciyat اlculamaai haddaynu soo maraynay ninkaa inuu sheekhu u jeedaa laga yaabaa laakiin sidaa way xalkiisu maraykan baana sheegay mu'aakhadaadka ee mulaaxadada labaatan iyo sideedaad sheekhu wuxuu soo gaadhay kooxdii afraad ile kooxdii shanaad annagaan ahayne kooxdii afraad buu soo gaadhay mxuu ahaayey xaraka shabaab almujaahidiin buu soo gaadhay xarakada ayagii baa nooloo laga yaabaa inay isdifaacaan ama sheekha iska dhacshaan anuguna wakiil kama ihi mana turjumahayo xubinna kama ihi laakiin dad muslimiin oo walaalo ah oo muslimiin intay nagu leeyihiin nugule un baan aaminsannahay waxaa nagaga aadanna waa un aragti diineed laa aqala walaa aar ninkay doona ha taageerto ninkay doona ina lidta ha ku noqoto baryahan dambe in laisku riixo le waad ka tirsantahay oo waad wadaa gaaladii baa soo weyday oo hawshaa xaqiijin weyda wadaad asagu marka hawlo kale ku guurahay waa gooni laakiin waxaan u jeedaa markuu soo gaadhay xaraka shabaab mujaahidiin wuxuu waxay qaadatay ghuluwi alqaacido jumlatan wa tafsiilan bimacna ayadoon iska saafigarayn oon waxba ka reebin bay laqday oy qaadatay kadibna waxaa ka dhashay lix mas'aluu sheekhu sheegay oo markaa uu ku eedeeyey xaraka shabaab mujaahidiin masalada koobaad wuxuu idhi takfiiru الnaasi bima laa yaqdata takfiir asalkaas waxay ila tahay waxaan ka soo hadlay shalay waxba ku noqon maayo waxay qabaan buudhi oo ka dhasha inay dadka wax ku takfiiriyaan waxaan takfiir keenaynin jawaab kooban hawsha iyadaa ah waa dacwo ama waa tuhma daliil bay u baahan tahay sheekhu wax daliila ah ma saarin miaal ma keenin dacwada mutlaqada ee ballaadhan ee fadfadadu sii daay waana ka tegay dadka in sidaa loo tuhma saana baasha loogu beegana ma wanaagsano nin culummaana kuma habboonaayo kollay la-ahaanshahayga takfiiru nnaasi bimaa laa yaqtata takfiir waa innaga ka soo hadallaye waxaadan adigu arag inay gaalnimo tahay baa kayrkaa u arki karaa inay gaalnimo tahay amilaa idin soo siiyay shalay sixirka iyo saaxirku waa kufriya kaafirniman baa qaba nimanna waxay le waa muslim faasiq ah sixirkuna waa macsiye ee kufri ma aha haddaan anigii marka idhaahdo maalikiyi axnaaf waxay qabaan aلtakfiir bimaa laa yaqdati takfiira ka war adilo sharciyaa laysku hayaa marka laakiin xadgudub taariku salaadkaa ka mida ah, tarku salaa aliftiraa wاlkadib cala rasuul baa ka mid a ah muxuu ahaaye nikaaxu dawaati اlmaxaarim baa ka mida masaa'il noocaas ah ayaa ka mida khilaaf dambe oo xaadiثun maan arkay ijmaac sugan oo lasoo guurshana weli ma arag masalada dawaat اlmaxaarim nikaaxeeda qolyaha laakiin hadda waxa qorqore culamada iska yeela oon ku dagaalamaan in badan oo ka mid a qayba ayaa ka mid a <clears throat> qadiyadda marka waxaan leenahay waa dacwo iyo sheegasho laabudda min burhaanin wa tasxiixi dacwa mana hayno ilaa uu sheekhu ka keenina waan sugaynaa wuxuu kaloo ku eedeeyey cadamu waxaa laga yaaba dad asagu muslimiin sheekhu u arko garna waa uu leeyahay inuu u arko in ayagu gaalo u arkaan idan laakiin waxay ku tagfirinhayaan waxay u haystaan ayagu adilo sharci ah wayna inay ku garla bayna u badan tahay dadkaan waan ka warqabo marka inaad tiraahdo dadkay ku takfiirinhayaan bimaa laa yaqdati takfiir waa kelima aan caddayn waa hadal mujmal ah bimaa laa yaqdati takfiira miyaa jumlatan wa tafsiilan mise aan daliilba lahayn oon gebi ahaanba baabkaas soo geli karin mise waxaad u jeedaa wax kufri noqon kara ama aan noqon karin calaa khilaafin cinda ahli اlcilmi hadal iska dheeroo ballaaranoo fadfada weeye insaa loo turan aan munaasab ahayn hawshaa in la xaqiijiyay u baahan tahay waxaa laga yaabaa inuu sheekhu tilmaamahayo nimaa anugu aanan aqooni magaciisa iyo muuqaalkiisa iyo aqoontiisana war aanan u haynin baa waa aada loo eedayn jiro islii la wadwadi jiray baan xusuustaa inuu tii sheekhu duqaynhayaa suuragal ah oo ahayd axmed madoobe markuu dhaqaaqo halkaa tagay oo nimankan isfahmeen iyo kuwo kaleba oo hawshi bilaabay warkiisana uusan si fiican usoo caanbixinoo uusan shaacinuna caddaanin baa wadaad lagu kismaayuu kismaayu jooga wuxuu qoray baxfi uu axmed madoobiyo kooxdii la socoto uu ku gaalaysiinayo aniga waagaa sheekh maxamuud shibli baa ii sheegay anugu ma arg ilaa aminkana ma akhriyin sheekh maxamuud shibli baa wuxuu igu yidhi wuxuu wax ku tagfiirinhayaa macaasi iyo waxaan kufri ahayn anugu ma akhriyin waalcuhdatu cala annaaqili ayb in halkaa sheekhu ka duulaya waa suuragal laakiin dadka kale ee laysku hayo mushrikiin qubuuriyiinahoo dee hadda ka horba ku duuli jiray marar badanna lagu duulo xagga weerarka fataawidan ka hadlahayaa bambe iyo qori annagu ma haysanee lagu duuli jiray iyo xukuumaad horaanba la tagfiirin jiray oo soomaaliya ka jiray inahanba hadda dagaalku ku saabsan yahay intaasna waxaa weeye waa mas'alo uu ka furan yahay khilaaf uu ka furan yahay lianna tanziil alaxkaami cala alashkhaas waa masala ijtihaad ah laakiin kufriyaadkay ku jiraan kufriyaad qaطci ah weeyaan sida cad sheikhuna laga yaaba inuu qababa xagga asalka kufriga taasi marka waan ka gudbay uun dacwaan ku dayay ilaa ay caddaato qodobka labaad sheekh wuxuu uhi waxay ku dhaceenoo ka dhashay in eh, xarakat shabaab almujaahidiin ay taqliidiyaan ama ay qaataan wixii ay alqaacido huluwigeeda ay laqaan waxaa ka dhashay cadamu ictibaari dawaabit takfiiri aw takhfiifiha inaan la tixgelinin dawaabidda takfiirka shuruudda iyo qodobada iyo mawaanicda iyo asbaabta takfiirka ama la fududeeyo xoogow la fududeeyo tan laftirkeedu waa dacwo dhihi maayo waa firyo oo waa hadal yar culuse waa iskaga leexan inta laysku kallifahayo idan waa dacwo iyo sheegasho uu sheegtay sheekhu walaa budda min tasxiixi dacwa walaa budda min daliilin cala dacwa in aysan ictibaarinin wax jira ma aha inta annagu ka warqabno intaad ictibaarisaan bay ictibaariyaan inta wadaaddaha isku sheegay ictidaalka iyo muctadiliinta iyo cilmiga iyo deganaanshaha iyo xikmada iyo waayo aragnimada indheergaradka iyo muxuu ahaaye hooskooda meel ka fog inta aragtay hawshaa bisatay intay ictibaariyaan in la eg bay ictibaari intaan ka warqabo niman da idinka weynna waa ku jiraan oo idin dhali kara kuwa idin la egna waa ku jiraan kuwa idinka yarna waa ku jiraan laakiin baryahan dambe waxay iska noqotay nin walboon qori qaadin waa xakiim cabqari oo abwaana ninka asagoo baroof ah ama barofesoor ah aa ka qaadana jaahil mutahawira oo waalan oo waagu yaraa malmalkii laga iloobay buu noqonaya miisaanada baryahan dambe socday ka mid tahay taasna intaasaan ku dayn inay takhfiifiyaan waad u arki kartaa laakiin xaqiiqo jirta ma aha inaysan ictibaarinin xaqiiqo jirta ma aha way ictibaariyaan laakiin ictibaarkaada iyo kodaa laga yaaba inuu kala duwan yahay culamo waaweyn oo naga horrayso oo nimankii madaahibta iska lahaa ee lagu daynhaya baana isku khilaafay masaa'il badan oo noocaas sabiga iyo culummo takfiirinhaya mumayiska ah asabiy almumayiz hayr albaaliqi ee kufri ku dhacay bay wadaadda takfiirinhayaa ka madhab almaalikiya wاlxanafiya bal wa akaru culamaai اlmuslimiin baa takfiirinaya shaaficiyuna waxay leedahy kaafir ma aha liannahu ma ahaba mukalaf dhammaystiran baaliq ma aha marka haddaad manaadkii ama shardigii ahaa buluuqa aad ictibaarisa wadaadkii ictibaarin waayo maxaan ka leenahay qaacidada shekhu waxay keenaysaa liannahu laa yactabir dawaabit takfiir bay qaacidadu sheekhu noqonaysa haddaba ninkii hayrulbaaliqi takfiiriyey sheekhu qaacidadiisa way soo gelaysaa howlahaasi laguma logo-ee xaqaa'iq baa fiican in lala yimaado sheekhu wuxu uhi waxaa ka dhashay oo kalou ku eedeeyey xarakada alqowl bijawaazi اlijtihaadi fi dimaaءi اlmuslimiina min hayri muahilin muahalin min annaas min hayri mu'ahalin min annaas wuxuu idhi waxaa ka dhasha inay yidhaahdaan waxaa bannaan in lagu ijtihaado dhiigga muslimiinta daadintiisa oo weliba uu ku ijtihaado nimaan aqoon lahayn ijtihaadna aan awoodin eraygaas iyo dacwadaasi meelay nimankaa ku yidhaahdeen laa sawd walaa suuro walaa qoraal anugu ma arag intii nan fadhida ee howlahan shabakadaat alcankabuutiya igaga fiican dad garanaysaanna waad ii sheegi kartaa laakiin waxaa laga istintaaj iyo istimbaad iyo howlo uu sheikhu isu suray oo isku xidhay inuu ka dhaliyey oo uu subagan ka keenaa laga yaabaa ma arag wax qaba laa qadiiman walaa xadiian dhiigga muslimiinta waxaa ku ijtihaadi nimaan aan awoodda cilmi ee ijtihaad lahayn baa ku ijtihaadi ruux anuu ma arag laakiin waxaa lagu dagaalamhayaa oo xabadi ka socotaa ijtihaadka nawciyadiisa iyo yaa ijtihaadi kara iyo maxaa igu filan bidaayaة الاجtihaad iyo e, mxuu ahaye wasaط iyo nihaaya jirta hawlihii nihaayada iyo kamaalkii baryahan lamaba hayo aw wasadkii baaban la hayninba xogow mubtadiyiinta unbaa kaaroone xogow nin dabaalbartoo dhuflaynhaya wax ma xukumi karaanba hadda lagu dagaalamaa laakiin ninaan wax u bilownayn oon muahal u hayn wuxuu ka hadlaya wax xukumi kara cid qabta anugu maba aragba laa xaqu shabaab mujaahidiin baan qabin xasba cilmi ayaguna waa joogaan af joogiyo addimo lo aadba looma adeegaa la yidhihi ayagaa iska tuuri doonaa laga yaaba hadday iska aamusaan dul qaataanna waa gobannimo qadiyadaasi waa ka badbadin bay ila tahay alqowlu bijawaazi اlijtihaadi fi dimaaءi اlmuslimiin min hayri muahali min الnaasi waa dacwa laabudda min burhaanin calayha muxuu ka dhashay buu sheekhu yidhi tafjiiru اlmaxallaat allatii fiiha unaasun min almuslimiin waxaa ka dhashay in shabaabku ay cabbeen huluwigii alqaacida ay cabbeen oy qaateen ayago waxba aan ka reebin ay wada laqeen waxaa ka dhashay in la qarxiyo goobo muslimiin badan muslimiin ay ku nool yihiin cafwan muslimiin ay ku nool yihiin cadowgii iyo dadka ishayeenay la dagaalamahayeen iyo in kaloo muslimiina ku nool marka waa isla inay isla qarxiyaan masaladaasi waa masala fiqiya farciya andaaru ahlcilmi ay isku khilaafsan tahay laguna takhriijiyo la hoosgeliyo masaladii la odhan jiray alhujuum waalghaaratu calaa macaaqila wa xusuuni alcaduwi alatii fiiha usaara aw asaara min almuslimiin masalo laga niqaashoy jumhuurta iyo axnaaf ku dagaalameen oo abxaad dheer kale oo fiqi ah oo khilaafi ah oo khilaaf saai ah aqbasho weeye maslaxadeedii ee mafsadadeeda kolba ninka fulinhaya ama hawshaa ka fatwoonhaya ee xogteeda haya ee ayaa qiyaasahaya adoo ka fog oo meel fog ka jooga inaad un halkaa ka fadhiira direertana ma quruxsano ama dadka aada xukunto sidaa darteed baa rag badan oo culamo ah uu ka mid yahay doctor sacad ibn maطar alcutaybi kitaabkiisa fiq اlmutahayiraat fi calaa'iq mxuu ahaa addowla alislaamiya bihayr اlmuslimiin miyuu aha magaca ma sixine kitaabka asaga wuxuu leeyahy waxaa ila quman masaa'ilka jihaadka ee siyaa sharciya ku lug leh in culummada jihaadka iyo hawshooda wada loo daayo raggeenna meelaha fadhiya ee muxuu ahaay akaademiyiinta iyo suuraha ku xariiqay ama muxaadareeyana aynu ka gaabsanno liannu waa masale culus oo u baahan waaqica in la qiimeeyo inaad min xay fiqulmasala koobtaa laga yaabaa laakiin abcaaddeedii mafaasideedii masaalixdeedi iyo maxaasinteedi ninka jooga uu ku fiican yahay gabagabadu waxaan leeyahay hadday xataa sugnaato awsha ayada ah waxaa weeye waa masala fiqiya farciya baxta takhdac liandaari اlmujtahidiin masaaqna leh khilaafi ah hawsha ayadaa ah marka in lagusii laga dhigo huluw weeye anugu ooma arko xadgudubna weeye huluwii inuusan xuduud lahayn mar baan ka hadli doonaa alimaam albukhaari xugumuu riday oo shucayb arnaa ku dhegany waa huluwul aan keeni doonaa marka huluwgu kolba walba oo kiyaaluhu qabo ayuu ayuu ku xidhan yahay oo kiyaalhaad qabto hadduu un ku tuso wixii adug ku khilaafsama inuu huluwu yahay dadkao dhanna hulaad bay noqon hayaan ama badankoodba marka waxay la tahay andaar masale ay ku kala duwan tahay weeyaan hawshaa lasii fogeyn wuxuu sheekh ku daray ka dhalatay alistikhfaaf bidimaa alistikhfaaf bidimaa baa ka dhalatay laftirkeedu waa dacwo u baahan burhaan iyo xujo iyo sugid in la sugo dimaaday fududaystaan wuxuu u jeedaa sheekhu dimaaday fududaystaan iyadu waaba gaalnimee dimaaday fududaystaan bita'wiil faasid buu u jeedaa waa intaan kolley ka fahma hadalka in la suubiyaa wanaagsane ayadoo sidaa tahay laftirkeedu waa dacwo waxay u baahan tahay in la xaqiijiyo meelay dhiig ku fuudayseen ama fatwoodeen ama ay qabaan ilaan aa'ifada marka la xukumahayo manhajkeedaa lagu xukumaa ama waa lagu xukumaa bizucamaa'iha wa culamaa'iha wa rijaaliha alkibaar fardi waaxid ah khata uu sameeyey dad laguma xukumo oon markaa aan zaciim iyo matbuucaan ahayn ama matbuuciintai nimanka ummaddan hogaamin ee ururkan hogaamin baa lagu xukumaa oo la yidhaha waxaasay qabaan ama manhajay ay qoratay iyo afkeed baa lagu xukumaa idan laakiin fal meel ka dhacay in laga ratibo ee istikfaaf bidimaa weeye waa qaacida hadda kor aan ka hadleen idhi ficlu lmujtahidi hal yadullu calaa madhabihi ninka mujtahidka wuxuu sameeyo ma laga qaadanayaa inuu qabo wadaadadhe haa waa laga qaadanaya nin mujtahidu caaliman fiicna waxaad aragtayba garhka soo xiirtay shaarub coofana sii daayay intaad agga tagta ma dhihi kartaa wuxuu qabaa imaamku garhka in la xeeri karo lannu xeeridda alus hal yukhadu madhab اlimaami e min ficlihi sida raajixa lagama qaadanayo lianna imaamku waxaa laga yaba inu u lidaruurati likhawfin lita'wiilin faasidin hayri saa'iqin lita'wiilin saa'iqin linisyaanin howlo badan baa dhici karta litahayuri marka falkaasi kuma tusahayo war ruqso iyo daruuro baan hayaa iyo hawlo kalaa ii soo baxdaye war adigu kuma banan inuu ka odhan karaa asbaab badan baa keeni karta bimacnaa khulaasadu waxa wey aanaan baahinine wadaadku asagoon qabin waxaan inuu bannaan yahay buu khada ka dhici karaa soo gebagabe falkan khada buu noqon karaa khata buu noqon karaa iyo macsiye iyo cisyaan buu noqon karaa asagoon qabin wuxuu inuu bannaan yahay asaalatan waa meeshay caamadu yidhaahdeen culammadu waxay tiri cilmigayga raaco hee camalkaygana la raacin caamayo cilmigayga qaata laakiin qaabkan u dhaqmay iyo hawlaha iga dambeeyaan la dabagelin wadaadku waxaa laga inuu yidhaha taariku salaadku waa gaal islaantiisuna aysan tukanin baa dhici karta marka dhihi mayno hawshaasi wadaadku wuxuu qabaa taariku salaadku inuu muslim yahay qadiyaddan iyo qaabkaas in lagu fogaado khaladu wuxuu sheeku ku daray oo qodob shanaad ah ama lixaad ah waxaa ka dhashay tanfiru ashabaabi can alculamaa culummada in laga fiijiyo oo lagu diro eh, dhallinyarada in lagu diro dhallinyaradii in la diro oo culummada ka carar la yidhaahdo oo culummadii laga fiijiya dhallinyaradii baa ka dhalaatay ilaaqaasi sax ma aha sida aan ka warqabna ama aad og tihiin wadaaddahaasi ay leeyihin halaga carara waa jiraan soo ma jiraan culummada ay u arkaan ummadda inay fitno ku hayaan waajibki diinadna ay ka gaasireen ammaanada ay qaadeen aysan ka soo bixin dhallinyarada iyo shacabka iyo inta taabicsanba way ku diraanoo waa sax in lagu dirana waaba waajib fii bacdi alaxwaal laakiin culumao dhan bay dadku ku dirahayaan sheekhu waa idlaaqe tanfiiru shabaabi can alculamaa ama lagu diro waa howl ballaaran waxaan xusuustaa sheekhow waa sidaasoo kale lagu yidhi oo aad u cabtay baan xusuustaa wali jadiidiyaha sheekha waa iska laasho intay cajalihiisa qaadeen bay gogooyeen oo waxay dhaheen walahu طacuunun fii culamaa'i sunna sheekhumal wuxuu duraa culammada sunnadu duritaanuu ku leeyahay maxaadaradii sheekhi kashfu lihaam intuu sheekhu isku difaacay ama nimankaa uu eedeeyey ama hadalkaa uu ka cabtay ee dib ha loo dhagaysto wuxuuna uga dagaalamay lafdigan ballaarane culummo ah waxaa soo gelaya nebi maxamed waxaa soo gelaya saxaabadii waxaa soo gelaya a'immadii war xataa hadday dhacdo inaan wax un ruux duray dad khaasa oo wadaada iyo afraad daa'ifaan ka hadlay maanaa ka hadlay culamo islaamka oo dhanba buwaagaa sheekhu ku gabagabay isku difaacay haddana sheekhu wuxuu leeyahay xaraka shabaab mujaahidiin dhallinyarada waxay ku dirtaa culummada waxaa fiican in la yidhaahdo culummada ictisaam bay ku diraan maxaad u qoslaysaa laakiin baasha la ballaadhiyo aduu hawlo kale ay ku idmaaran yihiin sidaan tuhunsannahay tuhunkaana in laisku qabsada laga yaabaaye laakiin qaraa'in badan baan u haynaaye hawshaasi ma wanaagsano wixii adiga kuu bannaa ama isku difaacday walaalkaana si qodobka toddobaad een kaga baxayo warku waa idinku badshayn ee uu sheekhu ku eedeeyey xalka shabaab waxaa weye waxaa ka dhashay uma istibaaxatu dimaa'i alculamaa'i weli way sii socotaa culamadii baa sii socota qolyo waxaa jira sheekhu uu dhallinyarada ku diro uu leeyay waxba lagama qaadan karo ka carara baa jira oo culamaau tabliiq ay ka mid yihiin waxaa jira culamaau akhwaan اlmuslimiin ama nimanka islaaxa loo yaqaanay waxaan xusuustaa waagii eh, sheekh maxamuud shibli uu eh, naqdin jiray qolyihii turaabiyiintii iyo dasuuq kooxdiisii iyo qutubi iyo baan maalin maalmaha ka mida anoo joogaan sheekhow annagoo kooxa ilaa saddex nin baaba ila joogtay yaan yidhi bal ka war nimankaani warkoodii wadaadkuu ku duulay wax badanoo kalena waa jiraa nimankan ka war diin laawayaal weeye buu sheekhu ugu yidhi diin laawayaal weeye cibaaradaasuu isticmaalay sheekhu wuu inkiri karaa hadduu doono laakiin qaraa'in kalena waan keenaynaa haddii loo baahdo islaaxa iyo wixii la halmaala iyo tabliiq iyo culamaa'ulmushrikiin oo nimankii aad garanaysaana kulli sheekh wuxuu qabaa ummadda in laga horkeeyo oo muxuu ahaaya dhallinyarada looga digo ayaguna wadaadahana intoint intaan ileeg u ogolo waxay qabaan waxay u arkaan diinta wadkeeda inay yihiin ummadda inay ku diraan dhallinyarada ka caraydha xaq bay u leeyihiin baashi yaan qaabka loo dhigin midda kale lafdiga culamo ah ma jiree niman gooni ah ayaa loo jeedaa wamaca daalika istibaaxu dimaa lculamaai ayadu waan odhan karraa waa xadgudub zaa'id ah dhiig culumo ay bannaysteen culmanimo ku banaysteen ina ninka maa udili waa caalim ninka maxaa udili sheekh weeye la soo arki maayo ruux muslim oo qabasaan filaya kolley ee waxaad arkaysaa ninku le ninkan waan dili niyo waa sheekh sheekha ahde laakiin gaalnimo kaleu ku jiraa sheekhaade laakiin sun kale iyo wabay kalau laqay ruujima kalaa ku maqan sheekhu hadduu zinaysto asagoo muxsan soo la rajmin maayo nin caalima ummadda caalimkeedii ah asagoo guur soo ritoo islaan qabay galmo saxiixaan la yimid hadduu zina ku dhacso dhagaxsi ku dili mayno haddaba maxaad haysaan yaraa fulaan istibaaxa dimaa'i lculamaa'i baasha waxay la tahay inaad inaad xadkii laga bixidho meelaan jirin loo dhigin ninka caalim inuu yahay loo dil cilmigu waa martaba iyo sifo sharafeed weeye maqaam iyo rutbo weeye ninka waxaa loo dili fasaad ama kufri iyo dembi uu galay iyo macsiya loo dila hadduu harcigu dil ka ratibay sharcigu dil ratibay laakiin in sidaa loo tooro kolley go'aamo iyo dano uu sheekhu ka lahaabuu ku gudanhayaayo in dadka nimankaa laga fiijiyo ummadda laga hor keenoo ka cararaay dadka yaa u qiim badan nimankan culumada dhiiggooday daadinayaan ayron baa laga dhamandhaman soo maa oo laga kala dareeri warkaasaad moodaa meeshu inuu ku eh, qadaran yahay si kastaba noqotay intuu sheekhu soo sheegay qodobkan iyo qodobka u horreeyey baa u dhib badan takfiiru الnaasi bima la yaqdati takfiira iyo waxay qabaan oo ka dhashay istibaaxa dimaa'i اlculamaa'i baa ka dhashay kulli waa iska dacaawa ama dacaawi weeye u baahan baraahiin iyo bayinaad iyo xujaj u baahan waljadiiru bidikri arrinkan toddobada qodob ee uu sheekhu ku eedeeyey wadaaddahaas arrin buu u xusuusiyey walxadiidu duu shujuud hayba hay buu kuu dhiibaa laba kun iyo sideedii cabaar baad soo daashayna waa idiin sheekaynhayaa hadde laba kun iyo sideedii baa sheekh maxamed maalin guurbaa oo xanuunsan oo kismaaya ka yimid baa nairobi yimid anugu markaa kanada inaan ku maqnaa baan u malay markuu sheekhu yimid qolyahan xaraka shabeel mujaahidiin kismaayo waagaa inaysan soo gaadhin baan u malay agagaarkeeda darfaheed ay soo marhayeenoo waa usoo midyeellaysanhayeen idan sheekh maxamed maalinguur markuu yimid asagoo xanuunsan dhakhtar u yimid baa la warayso guri baa lala tegey waxaa le warra nimankan warkooda nasii wuxuu nimankan shabaab miyaa doonaysa haa waa sida aniga sheekha ma aanan weydiin laakiin fadhi dambaan sheekha ka hubsaday qadiyadda xuruufta laakiin laba wadaaduu ii yidhi ii sheegay oo raggii waraystay mid ka mid ah iyo nin loosii sii u sii warramay baan hayaa waagii dambana ninkii waraystay baan helay xogtana i wuxuu idhi sheekhu shabaab baad weydiisaa haa marka saa loo hawrkooda la caddeeyo nimankaasi waa khawaarij siddeed qodob bayna khawaarij ku yihiin siddeedda qodob buu sheekhu tiriyey waa sida halka laygu dhigay waxaa dhici karta inay tahay siddeed qodob ay khawaarij ku waafaqeen ama siddeed khalad bay leeyihiin ama siddeed khata' bay leeyihin lakin hadalka sida laygu dhigay sideed qodoba waxay la yimaadeen tusahaya inay khawaarij yihiin saas hadalka lagu dhiga qodobihii baa laga qorto dareeriyaa la yidhi meel baa la dhigtay markaan kanada ka soo noqday yaa sheekhii oo noqdo kismaayaa ku noqdo daawadiisa dhammaystay baan imid warki baan helay qolyahan reer daar niman dhib badana sheekhuna ka qayliyey nin ka mid ah warkaasaa ku jira suuqe bal adugu warkaas soo xaqiiji yaa ka mid ah raggii sheekha la kulmay sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo ragun lix mi ah mise shan meelaha taqriiban baa lay tilmaamay wadaad ka midaan u yidhi waxaan hawshaasaa ah, xogta xog fiican baa timide xogtaasi ha la i siiyo idan baabuur baan wada saarayn kadib wuu ii yeedhiyey waan ku yeedhin qora buuhi qodobbuu sheekhu noo qoray oo tusaya nimankaa inay khawaarij yihiin waraaq baan doondooneen waan waaye kitaabkan hadda maanta aan soo qaday baan ku qortay kitaabkaasi fatxu latiif fii sharxi xadiiqati tasriif boggeedaan ku qoro wata laba kun iyo sideed intaa waan haya ragisburaya aan idinku dul akhriyo qodobadii xuruufta iyo cibaaraadka wadaadka i yeedhiyey baa iska siduu igu yeedhiyey baan idiin qorahayaa wuxuu yidhi qodobada tusahaya inay khawaarij yihiin ee sheekhu noo sheegay waxaa ka mida kow aljadal اlcaari can اdaliil wa cadam qabuul اlxuja nimankaasi waxay ku aafaysan yihiin dood aan daliil lahayn iyo haddii xujada lagu ogaysan qaadanin idan qodobka ii qabo waa khaarijinimo wax tilmaamahaye waa siduu sheekhu iigu qoray labo alistihaanatu biducaati wadacwat alcilmiya ducaadda way fududaystaanoo way quursadaan oo way yasaan dacwada iyo dadka diinta in la gaadhsiiyana maba aad oguma way bahdelaan saddex alistikfaafu bidimaai almuxaramati aw almacsuuma waxay fududaystaan dhiigga xaaraanta ama ilaahay dhowray afar cadamu asalaati calaa qatla mukhaalifiihim wa tasmiyatun biاljiyaf dadka ay dilaan kuma tukadaan maydkoodana bakti bay ku magacaabaan dadka ka soo horjeeda la dagaalameen ay dilaan kuma tukadaan dadka ka soo horjeedana waxay ku magacaabaan bakti شan tasmiyaة ma yأkhuduunahu min almukhaalifiina lahum biاlghanaa'im raggay la dagaalamaan xoolahay ka qaataanna hanimay u yaqaanaan cadam الاctibaari bالشhacaa'ir الdiiniyaةi maca karatiha shacairta diiniga salaada iyo soomka iyo aadaanka iyo iqaamidda iyo madharkan islaamiga dad ka muuqda maba ictibaarinhaya iyadoo aad u badan danba kaamale wayn ku qabaan war muslim may way ku gowriciba kugu wasibi mahaya toddobo alguruuru wاlcujbu wاlictidaadu biالnafsi isla weynan iyo ismahadin iyo in naftooda ay iyagu ku kalsoonaadaan oo iyagu ismahadshaan oo cidna wax walba inay jebin karaan oy gaalalaqi karaan oy soomaali kala fiijin karaan oy ayagu sidooduba cidna u baahnayn bay muujiyaan huruur iyo cujbi iyo ictidaad binafs sideed istibaaxatu dimaa'i alcaamiliina maca alhay-aati walmu'asasaat qolyahan samafal baa nahay dhehee nu soomaaliya ku yaaca somaada arag dadka la shaqeeyaana dhiiggooday bannaysteen bay dheheen biduuni istinaa'in wa in salluu waa xuruuftii wadaadku ii qoray ayagoon la kala reebayn haba tukadeeni ila horaan bay soo sheegeen ama wadaadku soo qoray in aysan shacaa'ir diiniya aysan ictibaarinin sheekha ii yidhi yaanku uhi wadaadkii ii yidhi ma caribin anugu xaggee adol kaa marhaya sheekh maxamed maalin guur waxaa laga yaaba inuu af soomaaliya wax ku sheegay laakiin wadaadka anugu ii sheegay baa ii carabiyeeyey waana qortay waa dhici kartaa inaan markii qayba la qaqabtay bimacnaa saasaad u jeeddaa waa dhici kartaa laakiin boqolkiiba sagaashan iyo nus waa xuruuftii wadaadka i yeedhiyo wey wadaadka sheega ah mana sheeghayo wadaadka sheegi mahayo haddii aan laisku kallifin waxaa daba taalla watawjiihu tuhmati liman camila macaha saabiqan qodobkan dambe waxaa le waxaa fatwooday waxaa fatwooday sheekh fu-aad qodobka dambe ee ah hay-aadka nimankan la shaqeeya in gamta loo istaago oon la kala reebin ninka hadda la shaqaynaya hadda ka hor ninkii la soo shaqeeyey ee ka raksaystayna waa in far baa ku yar la dabagalo qodobahaas sideedda ah baa hadda ka hor la soo yidhi waa waxay tusahayaan khawaarijnimo qodobo aan ka agfogaynoo lix ah yuu sheekhuna hadda ee ka sii daayay muddo kadib baa haddana sheekhu xanuunsan baa yimid sheekh maxamed maalin guur ilaahay baa soo celiya subxaanahu wa tacaala fadhi baan iskugu nimid fadhigoona ka ballaadhan waxaan hoosta u weyddiiyoon ku tuuray sheekh maxamedow hadda ka hor qodobahaasaad yedhisay baa la yidhi hawshii maxaa iska bedelay wuxuu idhi hawsha kulligeed jumlatan wa tafsiilan ka noqo wey maxaa jira nimanku waagaasi niman kalaa iiga warramay oo xog aan jirin ii dhiibay waagii dambe kismaayin yimaadoo nimanka aan hoos u fiiriyo oon dhexgalay niman muslimiina oo ahlu sunna oo ahlu khayr oo maanta niman ka mudan taageerid iyo taakul uusan jirin weeye buuri in la yidhaha waa khawaarij iyo waa lamidna waa xadgudub iyo xaqdarra buuri waxaa idin leeyahay intiina fadhidana ordaya tagoo taageera xisbu islaamna ha la baabi'iyo shabaab ha lagu biiriyo waxay hayaan lama arki intii la baabiyo oo lakala furfuro wixii suuraga la qaadan karana shabaabka lagu beeriyo wixii qowmiyada hawlo kale la dhimanhayna ha la tuuro idinkuna baxaha ha fadhina muxuu ahaayey meelahan aad fadhidaan ee socda wixii horeen sheegana ka kac weyba lamada nimaan xog hayninoo ay isku dhacsanaayeen baa ii yeedhiyey buuri waa dambaan hawshii dabagalo niman ay sheekha qaraaba yihiin anugu ma weydiin kara qodqoda oo wada oo waagi damba yaa sheekha xogtan u dhiibay sheekh maxamuud macallin baa xogta bixiyey allah u naxariiste sheekh maxamuud axmed miyuu ahaa sheekh maxamud macallin soo ma saxni sheekhii ma reexaan soo lama garanhayo ee itixaadkii soomaali muxuu ah ii sheegay gado guddoomiye ku-xigeen mise guddoomiyahuba ka ahaa mararka qaarkood maxamed xaajiisu ku xigi jiray ee waa dhoweydna dhintay raxmat ullaahi tacaala calayh sheekhaasoo haddee xubin ictisaam ma ahaa cadow laba niman isku col ah baa nin sidaan kuu soo sheego asagaa xakam ah wadaadku aad maanta asagaa garta xukuman asagaa mudaci kuga ah waxoo dhanba hawsha ay caamadu ku eedayn jireen wadaaddii hore qulucuu ku riti iyo qandii uu ku riti iyo qiiluu ku banaystaba asagaa yaqaanay dhan wadaadku qiilkii minhaajku kuu fiirin wuxuu kaa qadanayna meel ku rito waa hayaa oo sheekhows adigala waa xaaraan maye waqiila baa jirto wa fii qowlin qadiimin baa meeshan jirtee marka dhibkaasaa iska jira sheekhu almuhim tabri'atan lisaaxati sheekh maxamed maalinguur xogtaa in loo dhiibo waa qasab weeye xaqiiqadii iyo wanaaggii iyo rujuuci ila alxaq bacda maa laaxa lahuna waa ku ammaanan yahay wayna adagtaa ila tahay wadaad soomaaliyeed oo maanta jooga khalad uu galay inuu qaabkaasoo kale ooga noqdo geesinimada iyo gobanimada leh inay adag tahay baan u waan allaha barakeeyo allahna cafeeyo sheekh nimanka hadda laleeyahay raggay ku degdegaanna sheekh ayaysan ku degdegin sheekh xamaalin guud baan sheegahaya qadiyadaasi adugu xilli dambaan faahfaahin doonaaye adugu raggaasi qodobahaas hadda kon lagu eedeeyey haddana sheekhu inta kaleu soo tuuray gabagabada waxaa weeye dhammaanteed waa iska itihaamaad ee wax hadda xujo ku dhisan ma aha aljadal alcaari can idaliil wa cadami qabow ma aha sifo u khaasa khawaariji nin walboo xaqdiida yaa qaata laguna arkaa mutacasibiinta fuqahada afartan oga badanba mutaahiri ashaaficiya wاlxanafiya iyo wاlmaalikiya yaa ooga daran oogana badan marka waa sifa madmuuma nin walbo muslim iska ilaaliya la doonaya laakiin tilmaanku gooni a khawaarij ma aha alistihaanaةu bاducaati wa dacwa waa hadal ballaaran oo khaطa'a aan jirinna haddii ducaad gooni a ah loo jeedo waxaaba dhici karta bacdu ducaad in la foodayso oo la dila inay waajib tahay lanna hunaaka ducaatun ilaa abwaabi jahannam waducaatun ilaa abwaabi اlkhayr laakiin ayagu waxay u jeedaan ducaad ilaa abwaab اlkhayr bay fududaysanhayaan hadalkaan hadal ballaanon jirin weeye ducaad khaasaa laga yaabaa in la fududaysto oo sharkooda loo fududaysto shalana soo maray in ahlucilmigu ay qabaanba in ninka caalimkaa ah la xiqiri karo ama la quursan karo calaa cilmihi wa jalaalatihi digid laga digaya awgeed fasaadkiisa dhib uu keenayo ahlucilmigo dhan buu ka soo guuriyey muusan qaydin baan ujeedaa alimaam mucallim alyamani fii kitaab alcibaada ama dacwa alcilmiya dacwada intay faafiyeen inta yaray waddanka joogeen ninkii uun la socdaa hawshaasi garanaya sheekh cali nin layaado baadicaddo ah oo nin qiimo badanoo macallin qur-aan ah oo reejallaqsi ahaa yaa waa dhoweyd meeshan yimid wuxuu yidhi afartan sanaan macallinka ay jallaqsi intay nimankaa noo yimaadeen wixii diinay ummadda la baray ama dacwo ay faaftay fi taarikh anugu ma arag buuri haweenka anugu aan dhalay ama aan qabay ama ila dhashay aan waxbarta ka waayey baa sagaal saaco habeenimo i toosin buuri aabbow toos maxaa jira cashirka noo mari berri baa shabaabna daba taagan yaha cashirki cashirki waxaan goobjoog ahaabuu nin baa layidhi qolihii ducaadda u tegay ee hay-at xisba aw hayat maktab dacwa u tegey waxaa wadayaa tawxiid shahaado wuxuu hi maaliki yowm اddiin war ashahaadaa la yidhi wuxuu hi waa mandhahooyaayo waa sidee maaliki yowm اddiin baan ku oga war maaliki yowm اddiin waa aayad qur'aane tawxiidkii baa lagaa rabaa dadkii noocaasa ahaa bay gaadhsiiyeen waxaan xusuustaaba qoys meeshaa dega oon diin weligood gaadhinoo hadda ku tarta musaabaqaadka ka qayb qaata nimankan diin ma faafiyaan dacwon ummad ma gaadhsiiyaan mana daneeyaan waa been iyo iftiraa buuhi anoo waxyaaba badan ku diidan oo oday weyn waa siddeetan jira nimankii keenay ee soo dhoweeye duqa daaweye ee martisoore ee diray haddaad rabtaanna waa idiin sheegaya laakiin waxaan ka baqayaa in la yidhahda reer bangaani baad nagu dirtay almuhim si kastaba noqotay waxaa waye qadiyaddaas waa iska istikhfaafkaas istihaana biducaati wa dacwa alcilmiya waa iska itihaamaadkii lisu miisahayay weeye الاستخفاف بالدماء المحرمة أو المعصومة نفس الشيء عدم الصلاة على قتلى مخالفين وتسمية بالجيف أيضا وحو ليس بمبلها قطاع الطرق يبغاد للدلو إن اللي قلت كان أحناف بابا قبطبا سفيان الثوري با قبابا أصحاب المعاصي إن اللي قلت كان أمد بدن با قبطو نبي محمد بابا السبي مركة قاركو إن يسكتو كان أمرada إيو حكامته إيو علمada واوين من باب التعزير والعقوبة والهجر laakiin intooda kale muslimiinta ay ku tukadaan waa asxaab almacaasi amaa bugaadda iyo muxaaribiintu gebi ahaanba jumlatan wa tafsiilan lagu tukanaynin madaahibta afarta madhab ka mida qaba sufyaan thawri baa axnaaf baa qabta adilayna u daliishadaan idan amaa in lagu magacaabo waa bakti mukhaalifiinta ay islayn hayeen wadaaduu dagaalamaya intii u badnaa murtadiinba iyagu arkayay iyo gaalo gaalkuso un bakti ma ah mid kale baktigu waa iska maga carbeede jiifku waa jamcu jiife waa la iska yidhaha adoon lagu xumaynaynin oon lagu caayaynin baa markaa la iطlaaqaa min baab اlisticaarati aw اlmajaaz qodobkaa qodob lagu fadhiista ma aha ama lagu istaago wadaad ba hadda ka hor iike qadiyadaan intaan loo sheegay buu yidhi hawshaa waran markaasaan sidaa ugu sheegay wuxuu yidhi aduun ba hadda sheegahaya in a'immadu iyo fuqahadu qaybo ka mida qabaane ayagu hawshaa ma oga buu ma oga laakiin waxaa weeye edabdaraysan ugu tukanayn ee madhabba iskaga hagaagay inuu allah iskaga tosiyey ma garanhayaan waxaa idhi tuhmooyinkun baa weli lasii wadaaye keligii caalimi keligii sheekh baa adduunka maanta ka batay ee hawshaa inaga daaya hawshaa iska tuhmaad wey tasmiyatu maa yaakhuduun min almukhaalifiina bilkhanaa'im haddee murtadiin wix laga qadso haniima maaha nimanka waxaad kala niqaashtaa dadkan aad laynaysaan murtadiin ma ah kadibna kala baxa laakiin ninkaa ninuu murtad ka aaminsay wuxuu ka qaata xalaal wey murtadka xoolihiisa ama baytulmaalka ha la ama muslimka markaa dila ha qaato ayib laakiin inay xoolihiisu xalaal yihiin muslimiintana mudan yihiin muran ma ma biridati maalkiisu ku xalaaloobi mise biqatlina waa khilaaf kaloo ima khusaysa hawsha ayada ah cadamu lictibaari bishacaa'ir اdiiniyati maca karatiha hawshaasi hawl khaطa'a weeye waa jirin madaahirta dadka muslimiinta ka muuqata ma ictibaariyaan oo ruuxii islaamnimada ka muuqata kulama dhaqmaan say ugu dhex nool yihiin say uga guursadaan maxay u difaaci ugu dhammaan idan hadday dadku aysan ictibaarinayn shacaairtoodii diintoodii maxaabaa las weydiin maca katratiha quruurkii cujbiga iyo ictidaad binafsi intaad ku tuhuntay in la eg ba idan kugu tuhmhaayaan badamisamaah adaa mutakabir oo sanka taagahaya oon waxba maqlaynin oo xaq uusan ku loodinaynin ba ku haya ee annagu masaakiin la dulmahayo korka laga garaacay bad iyo berina laga xidhay wadaadana lagu soo daayey bahal diidiinna uu kusoo dabaalanhayaabana annagu waa dhammaanay ee idinkaa kibirsanoo guryaha dhex fadhiya ilaahay ka cabsaday ku leeyihin almuhim fa ka dacwa idan faysaladuna waa maxay waa alxujatu waalburhaan gabagabadu istibaax dibaa caamiliina lilhay-aati biduuni istitnaa'in sheekh fu-aad baa loo tiiriyey asagaa joogo uun ka hadli doona baan u malayn hay-atuna sidii la ogay in badanna wanaag iyo khayr bay wadaan in badanna jawaasiis iyo balaayaa ku dhex gabata ma tahay maa gaaladuna way og idinkuna waad ogtihiin anigana hadda inaan ku hadlo wax loo baahaya mase waa la isdareensiinaya marka hadday intay uun laba ku dhex dhuuntay soo qabteenoo gowraceen ay dhacday lama dhihi kara nin walba hay-ad la shaqeeya bay dhiigooda banaystaan waxaad ogtihiin goobaha ay ka taliyaan aminka inay hay-ad ka shaqeeyaan matamiise maaha in ay u magacaabeen xafiis iyo madax gooni oo hawshaa la tacaamula hawshaasi waa iska idlaaqaadkii iyo cumuumaadkii la rabay in dadka lagaga tanfiriya wadaadaha masaakiinta ah weeyaane ma filahay inay tuhma jirta tahay waxaan u gudbahayaa reer daaru xadiid iyo weerarkoodii waa inuu berita insha allahu tacaala